waxaan kasoo baxnay ruknigii koobaad labaad saddexaad afaraad alniyatu waltakbiiru walqiyaamu waqira'ati alfaatixa afartaa rukni baan kasoo baxnay rugniga shanaad ee min arkaani salaad ka mida waxaa weeyaan rukuucda wuxuu lehay musanifka raximahu llah huma kadib yarkacu waa rukuucayaa yani markuu faatixadii akhriyo oo ruknigii kamid a in suurad lagu daro waa sunna laakiin ruknigu waa faatixada <clears throat> marka wuxuu leeyahy waa rukuucaya wa aqaluhu rukuucda inta ugu yar ee waajibka ahn laga tegi karin an yanxaniya waa inuu foorursado bixaydu meel uu gaadhsiiyo low araada hadduu damco wadca raaxatihi sacabihiisa inuu dhigo calaa rugbatayhi lowyaha korkooda maca ictidaali lkhilqati abuurkiisana uu dhexdhexaad yahay laqadara uu kari lahaa qof nol abuurkiisa uu muctadir yahay dadka abuurkiisa waa kala duwan yahay qaar baa tuur leh qaar baa kada ah marka qof abuurkiisa uu dhexdhexaad yahay meel uu gacmihiisa uu lowyaha gaadhsiin lahaa intaa waa inuu foorarsado gacmaha bo gacmaha la gaadhsiiyo muxuu ahaa lowyaha la gaadhsiiyo oo lagu qabto kuwaasuu ku wadaa inay sunno tahay laakiin inaad heerkaa gaadhsiiso ama gacmihii saar lowada low ama ha saarine inaad laakiin halkaa gaadhsiiso meel haddaad gacmihii aad ku talagasho inaad labada lagu saarto aada saari karto waa inaad foorarka gaadhsiiso saasuu leey foorarka waa inaad gaadhsiiso waad foorarsatay ilaa xadeed foorarsatay meel gacmahaadi ay gaari karaan labada low karkood in la saaro in la saaro wa aqaluhu aqalu arukuuci inta ugu yaray ku ansaxaysa aqalu aqalulmujzi wey an yanxaniya waa inuu qofkii foorarsado bixaythu meel uu gaadhsiiyey foorarkuna low araada hadduu doono wadca raaxatihi raaxada waa sacabka iyo calaa cash low araada hadduu damco wadca raaxatihi in calaa cashiisa uu dejiyo xaggee calaa rugbatayhi labada low korkooda waa goorma maca ictidaali lkhilqa abuurkiisana uu dhexdhexaad yahayoo wax kala dheer dheer uunan ahayn laqadara uu kari karo inuu saaro laqadara jawaabti wey watajibu waxaa kaloo waajibayo rukuucda la socda aطmaniinatu xasilooni in la xasilo isagaa kuu fasiraya dumaaniinada waxaa loola jeedo wuxuu ku yihi wa aqaluha inta ugu yar xasiloonida waxaa weeye sukuunun xasilooni iyo deganaansho bacda xarakati dhaqdhaqaaq kadib qofka waxaa weeyaan rukuucayo istaag buu kasoo hoobtay waa dhaqaaqay buu jirkiisa o dhan baa dhaqaaqay dhaqaaqaasi markuu soo dhaqaaqay oo rukuucda uu ku hoobtay kadibna dhaqaaq kalaa sugaaya oo ah alictidaal inuu samic allahu u istaago haddana dhaqaaqo labada dhaqaaq dhexdooda waa in la helo marxalo jirkiisoo dhanba uu xasilayo jirkiisoo dhanba uu xasilayo laakiin dhaqaaqii hore ood ku jirtay oodan ka xasilin kii kale samic allahu ictidaalkii inuu haddana soo galo lama ogolo wixii oo weli una sukuun iyo xasilooni iyo dumaaniina ayna imaanin marka waa in hakadkaas degan waa in la helo wa aqaluhaa sukuunun xasilooniya deganaan wey bacda xarakatin xarakadii haddii kasoo rukuucda kasoo rukuucday dhaqdhaqaaqaas waa dhaqaaqiis xaaladda jidhka uu dhaqaaqayay kadib waa inaad xasisho waa shuruudda waxay ka mid tahay rukuucdu wa an laa yaqsida waa inuuna uqasdinna shardi kale weyn bihuwiyihi hoobashadiisaas uu hoobanayay rukuucda usoo hoobtay qasadkiisii niyadiisa waa inaanan ahayn hayra rukuuci rukuuc waxaan ka ahayn waxaan rukuuc ahayn waa inay una ka hoobinin qofka asaga ahaa waa la tuura isagoo taagan ba saa loo foorriyey oo saa loo riixay oo iska sii socdayba rukuucdii waaba ka dhigan bu yihi taa lama ogolo waa inuu uqasdo inuu rukuucay oo wuxuu uqastaa ay rukuuc tahay hayra rukuuc waa inun uqasdo wa anlaa yaqsida waa inuuna qastin bihuwiyihi hoobashadiisaasi hayra rukuuci rukuuc keyrkeed intaa waa aqalkii inta ugu yar weeye inta ugu yar ay rukuucda ku xasisho alinxinaa inuu hoobto gaadho xeer uu gacmaha hadduu saari lahaa uu saari karo lowyaha ama labada low dumaanino iyo xasilooni oo xarakadii uu joojiyo qasadkii iyo niyadii oo rukuuc keliya u qasto saddexdaas waa inta ugu yar ee rukuucdu ay ku asaxsan wey akmalka u imow wuxuu ku yihi wa akmalu rukuuci rukuucda inta ugu kaamilsan ee afdalka ee fiican in la gaadho an yukabira waa inuu kibaarto marka hore uu rukuucayaba allahu akbar waa inuu ku hoobto raafican xaaluu taagayo yaday labadiisa gacmood markuu allah bar leeyahayna gacmaha waa inuu kor u taago uu taagnaa qiradii baa akrinaayo u rukuucu rabaa marka gacmuhu kor u taagaya xagee xadwa mankibeyn garbaha qaabilkoodi waxaana imaam shaafici raximahullah waa jamciyey riwaayooyinka waxaa soo arooray xadwalmankibeyn waxaa soo arooray shaxmad aludunayn waxaa soo arooray furuuc aludunayn furuuc ma taqana xagee furuuc makuwan hoosaasaa ku gore furuucu shajari fiiri geedka laamihiisa saas u socdaa markaa geed dhagaha furuucdooda kore shaxmadan hoose ee baruurta laalaada mankibeynka saddexdaas bay soo horray marka inaad ku jamciso isku daydo inaad aada wada jimcin karto od kuwana garba muxuaha raaxada daahirkeedan aada garbaha ee faraha shaxmada faraha fiidoodan aada dhagaha fiidooda idi saas imaam shaafici raximah raximahullah waa fiican tahay in la jamciyo nusuusta oo lagu wada camal falo ayaa ka fiican icmaalu lbacdi waihmaalu lbacdi in qaar lagu camal falo qaarna laga tago wayundabu marka wuxuu ku le wa akmal rukuuc yukabir raafica yadayhi fayabtadiu rafca yabtadiu waa bilaabaya arafca kor noqoshada maca atakbiir markuu gacmaha kor u qaadayo ee samic allahu uu leeyahay ama ma ahe rukuucda uu hoobanayo allahu rukuucda hoobanayo gacmaha uu kor u taagay iyo takbiirti waa in wada socoto saas gacma utaagaba allahu akbar u dhaho hoobto rukuucdi fayabtadiu rafca rafcigii wuxuu bilaabi goorma maca takbiiri allahu akbarta maceedi faidaa xaadaa kafaahu labadiisa sacab hadduu qaabiliyo mankibeehi labadiisa garab inxanaa markaasuu hooban ah markaasuu hoobanaya gacmihii markuu saa qaabiliyo ku toosiyo yaa takbiirtii uu ku dhufan waana hoobanaya rukuucdu buu hoobanayaa wa yundabu waxaa la sunneeyaa an yamudda inuu taago takbiiraati alintiqaalaati takbiirooyinkan lagu wareego oo min ruknin ilaa ruknin looga wareego takbiirahaas waa in kor loo qaado la taago la taago imtidaadka waa maxay allahu akbar inaad tirahdo wey ah, yani rukuuc baad kasoo hobanaysa soo maaha allahu akbar aad ilaa aad ku gaadho ah, sujuudi allahu akbar ilaa wejig ka gaadho saas ku wadaa saas ku wadaa wayundabu waxaa la suneeyaa an yamudda inuu taago inu allah akbar allah akbar dhahaa la diidan ah, wayundabu waxaa la suneeyaa an yukabira an yamudda inuu taago takbiiraat alintiqaalaat takbiirada ixraam buu ka ixtiraazaya takbiirada intiqaalaadka waa kuwan lagu wareegayo rukuucdii baqiyaamkii baa looga kacay sujuuddi baa looga hoobtay waa laga soo istaagay kuwaas wey waan yadaca inuu dajiyo yadahi labadiisa gacmood calaa rukbatay labadiisa low haddaa wuxuu yihi gaarsii meel aad dejin karto samaen hadda wuxuu ku yidhi saar inaad saartaba ayaa fiican yadaca waan yadaca inuu dajiyaa sunna wanaagsan yadahi labadiisa gacmood gacmaha waxaa loo jeeda saxabihi baa loo jeeda farihiye calaa rukbatay labada low korkooda mufaraqata alasaabici farihiisa waxay kala tagsan yihiin tafriiq tafriiqa waxaa weeye inaad faraha aad xoogo saa u yar kala qaado saa u yar kala qaado oo isku dhajinin farihii fariha saa isku dhajinin isku wadaa mufaraqat alasaabici farihiisa yar kala tagsan yihiin wayamudda waa in yamudda inuu taago yundabu waxaa la sunayaa wey an yamudda inuu taaga dahraw dhabarkiisa iyo wa cunuqu luquntiisaba markuu rukuucaayo dhabarkii waa inuu ka bixiyaa qalqallooca iyo isgelidda waa inuu taagan yahay luquntuna sidoo kale waa inay toosan tahay laba sifaba waa iska ilaalinaya laba sifaba in sida dameeraha uu u ekaado iyo inuu sida dhurwaagu u ekaado dhurwaagu qaarka horu saa uga taagan yahay dameeruhuna luquntay saa u foorariyaan labadaasa lagu diiday marka inaad waxaa la rabaa aad saa u ufoor utaagto madaxiina aada forarinaya saa utaagto dhabarkiina saa utaagto saa utaagto qaarkood waxay leeyihin haddii biyo lagu shuba ayna ka dhaceen kun haddii dhabarka laga saaro ayna ka jabeen kun ay soo dhaceen yani toosi baa laga wadaa dad qalqalo dhabarka u qabo waxba laguma khasmayo lakin toos inta dabartaa wa ymud an yadaca yaday cala rukbatay mufaraqat asab wayamuda dahrahu wa cunuqah <clears throat> dhabarkii iyo luquntiiba waa inuu toosiyo wey oo si dhurwaagin qaarka hore una dhisin sida dameerkiina u qaarka hore una forarin wayansiba wayusanu waxaa la suneeyaa an yansiba inuu taago saaqayhi labadiisa dhudhune lugaha ah saaqayhi yansuba saaqayhi saaqeynka inuu maaratay uu si fiican u taago kuwa gacmahana sidoo kale wey ehm, labadaba inuu taago wey yani waxaa loo wadaa markaad de aad rukuucayso labada low oo saa u taagan oo gacmihii ay xaglihii saa u yar dabacsan yihiin xagladaac kugu jiro inaad rukuucdaa la diidan yihin luguhi saa utaag ah, saana utaagtaa la rabaa luguyah salabadi lugo saa utaagan ah, rukuucday kaa noqota maaha dhis wey dhis wayansiba saaqeyhi wayujaafiya wa an yujaafiya baa la suneeyaa inuu kala fogeeyo mirfiqeyhi labadiisa jiqilood ka fogeeyo can jambeyhi labadaa dhinac labadaasi eh, mirfiqeynka jiqilaha markuu rukuucayo inuu saa isku dheginayo saa u yartaago qadar ood nifaas uheli karta wey haddii maalan ay maad safka wa jirtaan dad ood isla tukanaysaan sujuudina waa la amray rukuucdina waa la amray in aad saaad tiraahdo tirado ila ila inaa meeshii gaarsiiyo maaha waxan waa sunno oo qofkii deena aad shiqilka ku taagto ku dhufatay shiqilki liinuu aydi ikhwaanikum baa soo arortay walaalihiin gacmaha u jilciya inaad markaad sujuudaysa rukuucaysa aad gacmaha ku qabata maaha dee helaynin sidii suuragala qofkan muslimka oo la dhibaa ka daran wayujaafiha inuu fogeeyaa la rabaa mirfiqayi labada xusul xusullaha ama jiqillaha waxaa tidhahdaba can jabeyhi labadiisa dhinac wataduma almar'atu taduma an taduma inay isku duuntaa la rabaa almar'atu haweeneyda yaani haweeneydi raggii buu kala saaraya hadday qof haweene ay tahay ayadu gacmihii iyo garbihii iyo jiqilihii iyo gacmihii ka fogeyn mayse saas ku kala bixin mayse waa isku dumaysaa fi rukuuci wasujuudi labadaba saasi gacmihii jirkeeda ku dhajinaysaa oo kala bixin mayso saas ku wadaa laakiin asalka waxaa weeye annisaau shaqaa'iq rijaal wax kala saarayo oo nas ana lama hayo ah, gabadha waxay u tukan sida ragga u tukado ayay u tukanaysaa ah, wax taksiisoo gaara ma jirto fi lqiyaami wاlrukuuci wاsujuudi laakiin bacda cilmiga selafka qaar ayaa ijtihaadaadkaas iskale wataduma almaratu waan taduma almar'atu haweeneyda inay isku duntaan waxay leeyihin cawradeedii iyo kada iyo qofkii mafaasisheedii inay kala baxdo iyo xaggaasay marka ka ilaalinayaan haddii fitna laga baqaayo waa sax weeye wayaquula wa an yaquula inuu yidhahdaa sunaa subxaana rabiya alcadiim saasuu dhahayaa ilaaha cadiimka ah ee rabbiga ee abuurtay ee khaaliqa ee mulkiya ah ayaa nazahan min kuli alcuyuubi wannaqaa'isi ceeb iyo nusqaan oo dhan buu ka nasahan yahi kelimo cadiim wey subxaana rabiya alcadiim <clears throat> ah, subxaana waxaa nazahan rabbi rabbiga alcadiim halaata saddex jeer taa waxaa weeyaan waa nafyigii nafyu naqaa'is can illah ithbaatu lkamaal sifooyinka kamaalka ee dhamayska tiran iyo xamdi iyo mahadoo dhanna waa ay ku dhex jirtaa ah, markii ilahay lagala nazlo subxaanata idil kama daraja kamaalna waa leeyahay walidalika bacd riwaayat waxaa soo arortay wabixamdihi in lagu daro waxaa soo arortay wabixamdihi subxaana rabiya alcadiim wabixamdihi marka waxaa wey altakliya wataxliya isku meel baa laiskugu keenay marka altakhliyatu wataxliya nafyu naqaa'isi wa ihbaat alkamaal ah, nusqaanta ilahay laga naf laga anfiyo kamaalkii oo xamdigii ana xamdi waxaa weye ilahay oo la ammaano sifaatkiisa kamaalkaa lagu ammaano subxaanahu watacaala subxaana rabbi rabbigay rabbiya rabbigay baa nazahan rabbigii alcadiimi weynaa alaa saddex jeer bisali saddex jeer ugu yaraan wey <clears throat> inta ugu yar subxaana rabbiy alcadiim subxaana rabbiy alcadiim subxana rabbi alcadiim ah, in hal mar subxana intaa tiraa soo booda maaha ugu yaraan saddex wey inaan ka fiican weliba haddii ay ayna jamaacado dhibsanaynin wa waynoo keeni doonaay wa huwa wuxuu ku leeyahy tiradan adna alkamaali kamaalka tasbiixda lala imaado kaamalnimadeeda inta ogu yar wey adna alkamaal in saddex jeer subxaana rabbi alcaliim la yihahdo ayaa inta dhamaystirka inta ogu yar waa intaas wayaziidu lmunfaridu qofka munfaridka ah ee keligii salaad tukanaya wuxuu ziyaadin walimaamu wakada alimaam imaamkuna waa sidoo kale in waa ziyaadinaya saddexdii bu ka ziyaadin subxaana rabbi alcadiimti qofkii munfaridkaha iyo imaamkii maamuumka isaga wuxuu ku gawracan yahay ama uu ku xidhan yahay mar walbaba imaamka ku xidhan yahay imaamkii oo subx allah yidhi oo kasoo kacay rukuucdii la sii fadhida maaha waa inaad qadarkii lagugu talagalay tacqiibka ahaa tacqiibkii waa inaad maaratay aada ka dheeraanin taraakhi inaad noqoto lama rabo waxaa weeyaan asabqu can اlimam w اlmuqaarana maca اlimam w اtacqiib lilimam w اtaraki can اlimam afartaasaa jirta afartaa kee loo geli taiib baa loo ya taraki maa loo geli tacqiib baa loo geli walidalika riwaayooyinka waxaa soo aroortay idaa kabara fa fakabiruu fa faadana xarf waxay faadaysaa tacqiib ida qaala samica allah liman faquluu wida sajada fasjuduu Ah, ida qala wala faqulu taib wey in laga hormaro oo sabqiina lama ogolo taraakhi dheer oo imaamkii oo sabca low iyo taagan aminka ah, sasii taagnaatana ma aha ama sujuud ay ku macaanaato oo kusii jirto muxuu ahaa muqaarano ood isku mar aad samaysaanna ayadana lama ogolo intaba lama ogolo ah, inama jucila alimaamu liyu'tama bihi in lagu daydo itimaamkuna waxay keenaysaa wuxuu sameeyay dilba ka daba samee la soco labadan qof waa wada socdaan ha la dhaho labadan qof waa isdaba socdaan wayaziidu lmunfaridu qofka keligii ahaa iyo walimaamu imaamkii wakada alimaamu waxay ziyaadinayaan in radiya alma'muumuun ma'muumiintii imaamkay qeydkan imaamkay khaas ku tahay munfarid keligiibu iska shakbaxsanaya qofka munfaridka keligiisa idaa salla qofka keliga dukan falyudawil maa sha falyudawil maa sha keliga haddaad tukanayso id saarabta dheerayso laakiin waxa weeyaan ummaddan in radiyadan waxay ku xiran tahay imaamka wayaziidu lmunfaridu keligii qofka tukan walimaama kada alimaam in radiya alma'muumuun hadday ma'muumiintii raalli ku noqdaan wahum ayaguna maxsuuruuna ay yihiin dad kooban khaamisatan buu ziyaadin alkaaf mafcuulkii shan buu ku ziyaadin saddex sooma ahayn witer afar buu ka dhigi shafci weeyaan witer ka dhig shan ah. wa saabicatan mid toddobaad bu toddoba buu gaadhsiin wa taasicatan sagaal buu gaadhsiin wa xaadiya casharin toban iyo kow buu gaadhsiin waa goorma lakin markuu intaa gaadhsiinaayo haddii dadkii ka dambeeyey ma'muumiinta ay raalli ku yihiin idaaladaas haddaysa dhahan ah, ma xamili karo oo intaas ma foorari karo oo xanuun bay noo keeni ama waan degdegaynaa waa inuu saddexdaa ugu yar waa inuu gaadhsiiya wey ah. maamuumin maxsuurin waxaa la yidhaahdaa masjidka inta kusoo gashay waa la yaqaanaaba inta tukanaysa waa la yaqaana wax kaloo kusoo darban ma laha in kale kusoo darban toban baa nahay ama ah, labaatan baa nahay raalli ma kutii inaan dheray ha noo dheray raalli baan ku nahay ayay ku yidhahdeen markaas waa maxsuurin la yihahdaa lakiin masaajid aan la ogeyn qofka imaanayo xaajadiisii iyo dacfigiisii iyo maradkiisi aan war loo haynin kaasa waa in marka aan lagu dheeraynin ayaga idan la-aan <clears throat> ama munfaridki maxaan idhi ka keligi tukanayay falyuawil maa shaa saasuu nabi alay slam uma yaquulu intaas waxay ahayd rukuuc bay heede yaquulu wuxuu leeyahay allahuma rukuucda gudaheedii bu weli ku jira ducadeedii iyo wixii kuso aroray wax badan ba kuso aroor rukuucda oo lagu akriyo rukuucda gudaheeda lakin inta hadda uu noo sheegay musanifku hakada wuxu ley allahuma laka rakactu ilaahu adaanku u rukuucay keliga wa bika keligaa baan ku rumeeyey macmuulka ala hormari walaka adiga keligaabaan aslamtu ku hogaansamay khashaca waxaa khushuucay laka adiga dartaa u khushuucay samci maqalkaygi wa basarii aragaygi baa khushuucay wa mukhii aniga mukaygi iyo dhuuxayga o dhan baa didimaya adiga dartaa u khushuucaya wa cadmi laftaydii baa khushuucday wa casabii seedahaygaa khushuucay wa shacrii timahaygaa khushuucay basharii basharii jirkaygii baa khushuucay iyo maqaarkaygii wamaana waa khushuucay istaqalad bihi ay ku istaagtay qadamaya labada gumad labada gumad waxay xumbaartay gumadaha waxay xumbaareen gumadaha waxay xumbaareen jidka waa jidkii o dhan wey wax alla wixii jidkaa o dhan waa waxay ku taagan yihiin labada lood ba ku taagan yihin wamaa istaqalad bihi waxay xumbaartay qadami aniga gumadahayga istaqalad bihi qadami oo qadamaya labadii ba taga qadamaya wax alla waxay xumbaareen oo ka koreeya o dhan intaba adiga ku khushuuceen ay ku taagan yihiin waad arta haddii salaad qof ku jira shaqo kale wax kale shaqa kuma leh ina fi salaati la shuqla ilahay cibaadadiisa iyo daacadiisaasay ku shuqulsan yihin <clears throat> uma yarfacu ra'sa madaxiisiiba kor u qaadaya ou taagaya yani rukuucdii waa dhamaatay wey rukuucdii dhamaatay marka samic allahu liman xamdidii baa bilaabatay oo rukuuc ictidaalkii baa bilaabatay wa aqaluhu rafcigaasi rukuucda laga kor noqon inta ugu yar an yacuuda waa inuu ku noqdo qofka ilaa maa kaana calayha ilaa maa xaaladii uu kaana caleyha kusugnaa korkeeda siduu marka hore ahaa marka hore u taagnaa siduu u taagnaa ee dhexdhexaad caadigeed waa inuu hustaago taago wayadma-ina uuna xasilo rukuucdaa ka kacday lafahaadi meeshaa ku noqdaan laf walba meeshaada ku laabato ilaa maa kaana aleyha ilaa maa kaana caleyha ma aqrabkiiba mise xaaladii caadiga ahaa jirtaa loo wadaa qaar waxay dhaheen aqrab aqrab maa yakuun marka u dambeysa wuxuu ahaa oo markuu oo maratay qofka uu u taagnaa e hore marka hore u taagnaa e hore gacmuhu halkan ku haya bay leeyihin sidan gacmaha ku hayay waad rukuucday soo maaha meeshaada ku noqaa luu yiri rukuucd ka kaxay soo ilaa maa kaana caleyhi xaaladda ku sugnaa sida markaa ku celiyo ha saasay qaarkood yirahdeen qaar waxay dhaheen maya ehe waxba halkan in hadda lagu celiyo markaad istaagto waxba laazim ma aha <clears throat> mana soo aroorin wax xadiid oo sariixoo kusoo arooray horta ma jirto laakiin waxay ka fahmeen masalada ah meeshiisa ku noqdo dalaga fahmeen wayadmaina wa an yadmaina inuu xasilo xasiloonida waa soo ogaanay xarakadii kadib waa in sukuun la helay iyo deganaan rukuucdii buu ka soo kacay waa dhaqdhaqaaqayey istaagii usaa u istaagay ictidaalkii waa inuu dhaqaaqi o dhan u istaago shag u dhaho oo wax dhaqaaqa laga waayo asagoo dhaqdhaqaaqayo weli sii eh, dhaqaaq hore ku jirto inuu sujuud u hobtaa la diidan yahy wayajibu waxaa waajib ku ah anlaa yaqsida inuuna qasdin hayra alictidaal markuu rukuucda ka kacayey waxaan ictidaal ahayn iyo inuu ruknigaas kale ee rukuucda looga kaco loo ixtidaalkaas inuu u istaago waxaan hayn ujeedo kale waa inunan u istaagin yajibu waxaa waajiba anlaa yaqsida inuu qasdin hayr ictidaal waxaan ictidaal ka ahayn haye falow rafaca buu ku yihi hadduu kor noqdo rukuucdii ba ka kor noqday fazican xaala kawnihi fazican min ajli fazac argagax dartiis min xayatin abaysu ka argagaxay wa naxwiha wax lamida lam yujzih ma gudayso isagoo rukuucsanaan ba xabad agtiisa ka dhacday xabad ba agtiisa ka dhacday furuq uu istaagay deer hadduu istaagay istaagaas kuma jirto ku noqon rukuucdii si fiican oo niyad qasdia ah usoo usoo istaag mas baa agtiisa ka booday ama jiir baa agtiisa ka kacay ka booday markaasuu isku naxwo booday istaagay taas qasad ma aha marka waxaa la rabaa rukuucdii aad rukuucsaneed qasad inaad oga istaagto inaad u qasado ictidaalkii min xayatin wa naxwiha lam yujzih ma gudayo wa intaa aqalkiib inta ugu yarba ictidalka soo maen wa inta ugu kaamilsan ictidaalka iyo rukuucda loo kor noqdo an yarfaca waa inuu kor noqdo yaday yarfaca yadayhi gacmihiisa waa inuu kor utaago xaala irtifaacihi marka uu kacayo marka uu kacayaba gacmihi saas dhahaya marka uu kacayo xaala ictidaalihi xaala irtifaacihi gacmihi kor qaadaya samica allahu de hore qaa'ilan isagoo ale buu gacmihi kor utaagi samica allahu allaha maqlo simaaca qabuul liman qof allaha maqloo ajiibo xamida uu ku xamdiya liman xamida ilah qofka kuamdiy qofka kuamdiy ilahay ajiib ah, waa duca wey hadi samica allahu liman xamida muslimiinta waa isu duceeyaan imaamkii baa saa dhihi mamuumtin rabanaa walaka alxamdu bay dhihi ama ma ahe waa wada leeyihin sida hadda uu soo wado musanifka shaaficiyadaa sidan qabta waxay qabaan samica allahu liman xamida sawaan waxaa siman oo wada dhihi alimaamu imaamkii iyo wlmunfaridu munfaridkii alimaamu wlma'muumu iyo ma'muumkii iyo wlmunfaridu qofka keligii tukanaya saddexdi qof saddexda xaala qofka u kusugnaa hadduu imaam yahay kow dheh hadduu ma'muum yahay hadduu munfarid keligii tukan yahay intaba samiica la wada dhahaya hada madhab shaaficiya bacda madahib waxay qabaan maya samic allah waxaa iska leh ma'muumka iska leh rabbana walaka alxamdu imaamka iska leh qaar waxay le ma imaamku samic allahu liman xamid iyo rabbana walaka alxamdu buu leeyahay ma'muumkiis asagu samic allahdu muu ee cafwan rabbana laka alxamdu buu taagnaan rabbanaa laka alxamdu waa maamuumka imaamkuse samica allahu liman xamd rabbana laka alxamdu leh maya mid walba mid bu leeyahay ida qaala ida qaala imaamu samica allahu liman xamdu faqulu waa soo arortay markuu imaamku samica allahu liman xamdu yihahdo idinka maamuumiinta faqulu waxaad tirahdaan rabbanaa laka alxamdu dhaha laka alxamdu walaka alxamdu labadaba waa soo arortay iyadoo wowle iyadoo wow lahayn allahuma rabbana waa soo arortay iyo rabbana allahuma la soconin intaba waa banaanta intaba waa banaanta ayb lakin shaafici waxay leyihin wa ka madhabkiisi wuxuu leeyahay sawaaun waxaa isku mid oo samic allahu liman xamda dhihi alimaamu imaam iyo wlmamuum mamuum iyo wlmunfaridu qof walba oo rukuuc ka kacayo samica allahu liman xamda buu leyahy faida ntasaba <clears throat> ida ntasaba hadduu taagmo qaa'iman intisaabka waxaa weeye toosnaashihii uu si fiican u istaagaye qaa'iman xaala kowni qaa'iman wuu kusi fasiraya isagoo taagan hadduu si fiican uu isku istaajiyo qaala wuxuu leeyahy markuu yani si fiican u istaaga la wadaaye wuxuu dhihi rabbanaa laka alxamdu mil asamaawaati wamil mil alardi wamil ma shita min shayin bacd saasuu leeyahy samica allahu liman xamid adibu ka jawaabaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaanow laka adiga muu ku sugna alxamdu xamdi mil asamaawaati baa mahadsanta cirarka muggood iyo wa mil alardi dhulalka muggood wa mil maa shay muggii shiita aad doonto min shayin shay bacdu intaa labadaa ka dambe ah anaa labadaas manugaun waxaan aragnay in wax allaala waxaad rabto muggiis oo xamdi iyo mahada yaad ilah leedahay wayaziidu waa ziyaadinayaa man qulnaa qofkaan nidhi yaziidu waa ziyaadin fi rukuuci rukuucda qofkaani rukuucda wuu ziyaadin halkanna wuxuu ziyaadini ahla thanaa'i walmajdi axaqu maa qaala alcabdu buu ziyaadin so ufiirta hadda wuu ku xawilay taxwiil buu kuu sameeyey hadda cashirka hadda soo maraysa ku imtixaamaya wuxuu ku le waa yaziidu wuxuu ziyaadinayaa man qulnaa qofkaan yidhi yaziidu fi rukuuc qofkii la yidhi rukuucda wuu ziyaadin saddex buu ka ziyaadin kee ah almunfaridu iyo imaam haysta ma'muumiin maxsuuriin ah raadiyina biliaala raalli ku ayna dheeray samen kii asaga ahaa ee layiri saddex waad ka ziyaadin karta hadda shuruda laga asaguna markan ictidaalka samic allah u yihahdo ku dari ku dari haddii uu ziyaada ay oo dad jamaaco aho ku kalsoon oo raalli ka amaanta ah <clears throat> allah ehelka ohow a amaanta ilaah mudanow oo laa axada axaba min allahi almadx axad ilaahay ammaan ka jecel ma jirto subxana watacala walidalika xamida nafsah ilaahay naftiisuu ku xamdiyey intaas suuradood baa lagu bilowday intaasoo aayadoodna waa ku jiraan marka ahl thanaa iyo ahlwaa mudan yahay ilahi subxaana wa tacaala wax allaala wixii wanaag iyo sharaf iyo qiimo ammaan mudan laheed oo dhan buu ilahay leeyahay ahla thanaa ya ahla thanaa allaha ma ammaanta mudanow walmajdi sharafta allaha iska lahow axaqu maa qaala alcabdu addoon wuxuu ku hadlo waxa ugu wanaagsan oo ugu xaqnimada wa kulunaa laka cabdu waa iska jumla muctarida way la socotaa lakin xadiidki la socota waad raacini wa kulunaa dhammaantaanaba laka cabdun addoon baaban ku nahay addoon wuxuu ku hadlo waxaa ugu fiican annagoo dhan baba addoommo ku ehe laa maanica limaa cadayta u fiican axab yani tiibuu hadda markaa axaqudii wey axaqu maa qaala cabdu waxaa weeye allahuma laa maanica ama laa maanica wax manciya ma jirto lima acdayta waxaad adiga allah bixiso walaa mucطiya wax bixin karana ma jirto lima manacta waxa adiga allah aad manciso caqiidada qofka muslimka laga rabo wey caqiidat lmuslim waxaa weye inuu caqiidaysnaado anlaa maanica lima acطaa walaa mucdiya lima manac wax mancin kara ma jirto wuxuu ilahay bixiyey subxaanaه wa tacaala hadduu ilahay wax kula doono axad kaa mancin kara ma jirto hadduu ilahay wax kula doono falaa raada lifadlih qor fadligiisa alla radin karo celin kara ma jirto walaa mucطiya wax hor istaagi karana walaa mucطiya qof bixin karana ma jirto lima manacta marka xadiidkii aad garanaysaa xadi qudsiga haddii ummad isku ay ku kulmaan inay ku anfacaan kuma anfici karaan ilahay wax ku qoray mooyeene hadday ku kulmaan inay wax kuu diida ama ku dhibaanna kuma dhibi karaan waxuu ilahay kuu qadiray subxana wa tacaala walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu ma anfaco da ljadi jadka midka u saaxiibka ah jad sharafta waa la yihahdaa maalka iyo xoolahana waa la yidhaahdaa jadkii awowahana waa la yihahda intaba waa ku banaanta walaa yanfacu ma anfaca da ljadi nasabka iyo qabiilka iyo ree hebel iyo ree awow hebel iyo intaas jilba u kala baxna iyo kuwa ku faana iyo qabiilkooda minka adiga ciqaabtaada iyo cadaabkaada aljadu qabiilkiisa waxba u tari mayso ah. waxay u tari male tafsiir wey waana sax walaa yanfacu da ljad sharafta midka u saaxiibkaa isaguna ama maalka u saaxiibkaa ninka oolaha xoolihiisa waxba uma tarayaan wax xoolihiisa ay ku tari mara hadduna ilahay ku caabudin ku adeecin marka aljaddu waljiddu baa kala jirta aljaddu waljiddu <clears throat> ah. aljaddu min jiddin wاlxirmaanu min kasalin shaacirka kilaha aljaddu min jiddin wاlxirmaanu min kasalin jaddiga oo sharafta ah xaggee ka imaatay min jiddin bay ka imaatay dadaal waalxirmaanu qofku inuu hoogana min kasalin wahsiga iyo waxaysiga iyo waxaanu ka imaaday aljaddu min jiddin marka jidd haddaad tiraahdo waa alijtihaad badl wusci qofku inuu awood iyo dadaal iyo nashaad iyo wax ku qabto yaa jidd la yihahda jaddna waxaa weeye waa nashaadkii iyo xoogii iyo wixii waxaa ujeedaa ahaa sharafti wey jadd aljadu min jiddi wاlxirmaanu min kasarin marka aayaddii fi suurat jini ku jirta maxay ahayd anahu tacaala rabbigaana awogu imaado dhihi maayo tacaala allah lam yalid walam yuulad marka jadu rabbina sharafu rabbina wa cadaamatu rabbina naam cizatu rabbina marka sharafti jad marka dhaho walaa yanfacu da ljaddi minka xaggaada aljaddu waxba ma tarayso uma kadib intaa markuu yidhaahdo intaa samc allah dib taagan yahay taagan yahay yasjudu waa sujuudi soo maarti uma yasjudu waa sujuudaya mhm. inta waxa uu soo arooriyey iyo aragtida ay ka qabaan shaaficiyada ictidaalka iyo juluuska bayna sajdateyn ay yari yihiin oo gaaban yihiin waxad modaa in iska ormaanayso iska hor imaamad mudda inta hadda waa wax fara badan soo maarti wa shuruudu ijzaa'ihi ijzaa'ihi اlictidaal wey shuruudu ijzaa'ihi ah, maxaa meesha la galay uma yasjud miya ah, uma yasjud waa sujuudaya oka sujuud waa hadda gallay marka wa shuruudu ijzaa'ihi sujuudda shuruudda ay ku asaxday ee ku guddo inta shuruudda u ahe laga raba qofka lala imaado waxaa weeye an yubaashira inuu saaro musallaahu meeshuu ku tukanayey bijabhatihi wejigiisa waa inuu saaro ow amase bacdihaa wejiga barhkiis waxay qoreed an yubaashira musalaahu bibacdi aljabha bibacdi aljabha saasay qoran waana inta inta aqalu maa yujzi wey intuu ku gudaayo wejiga qaar kamida inaad wejiga inaad meeshii aad ku tukanaysa saarto musalaha waa makaanu salaadii meesha aad wejiga saaraysa waa musala layidhaha musalaahu bibacdi jabha wejiga qaar kamida makshuufan xaalu wejigaa faydan yahay oo wejigii in indha la xidho ama wejiga la duubto wixii la tukanaya lama ogolo makshuufan asagoo faydan d markaas haweenka iyo janibi iyo malaa uu taagan yahay waa masale kale oo fitan laga baqo lakin wejig waa inuu faydan yahay wayadma'ina wa an yadma'ina inuu xasilo wey inta shuruudii bay kamid tahay inuu xasilo xasilkan waan ogaanaye xarakadii uu kasoo soo dhaqaaqayay hore ee uu soo hoobanayey iyo midda dambe uu kasoo kor noqon doono sujuuda dhawaa xaraka dhexdooda xasiloonin waa in la helo dhaqaaq la-aan wa an yanaala musallah an yanaala waa inuu gaaro inuu gaadhsiiyo musalaahu meeshuu ku tukanayey thiqalu ra'sihi waa inuu gaaro madaxa culayskiisa waa inuu gaaro meeshuu ku tukanayey ay sujuud eh, uu ku sujuudayey sujuud ila wajiga kaliya mahe toddoba xubnood weeye toddobadii xubneed ee sujuudda meesha uu ku dhegaayo waa inu culayskeeda ay laga dareemo waxay leeyihiin haddii matalan caws hoos uu jiro ama suuf uu hoostiisa yaalo ama ukun waxyaalahaas o dhan haddaad ku sujuuddo wixii saasaa ah waa diismaya diisma cawska waa diismi suufka waa diismi ukuntii baa jabi heerka waa inuu gaarsiiyo Ah. inuu taxaamul intuu kor u qaado uu saa deen isagoo ka iska dhowranayo wejiga ah, iska dhowrayo dhulkii inuu saa u yartaabtaa la diiday culayska waa in meeshi uu ku dejiyo laakiin culayska markaad dejinayso wejiga culayskiisa dhulkaas inaa saarta maaha iska ilaali wejiga culayskiisa dhulka inaa saarta maaha gacmahan yaad kaga celinaysaa culayska oo dhan inu inaad kusii dayso meeshi gacmihi baad ukahaysaa xoogow marka waad celinaysaa wejigii maaa ah, sheegaya culayska oo dhan haddaad dhul kusii dayso wejigii baa ku xanuunaya oo nabar baa wejiga yeelanaya oar dadka qaarka wejigooda waxaa ka muuqda calaamo madow baa ku taala calaamada madowna haddee wax maqsuud lidaatiha maa looma jeedo a ah, wejiga qofka muuminka iyo nuurka la sheegayo waa nuurka cibaadada ehe iftiinka ehe daacada ehe ama iftiinkiisa ay adduunka ka muuqan ama aakharaba ay u nuuri yaa laga wadaa <clears throat> dhulka nagu nabadeen madaxii wejigii uu gaatir noqdo oo ay nabar uu yeesho taas looma wado bale in laska ilaaliya la raba arrinta iyada ah, culayskiina hawada reebin laakiin qaar kamida ah waa inaad ilaalisaa oo gacmahaadii aad cuskataa wey wa an yanaala waa inuu gaadho musallaahu meeshuu ku tukanay maxaa gaadhi thiqaalu ra'si baa gaadhi madaxa culayskiisa meeshuu ku tukanay waa inuu gaadho culayskii laga dareemo ah, wa an takuuna waa inay tahay cajiizatuhu miskihiisu aclaa mid ka koreeya min ra'si madaxiisa sujuudda sideedaba waxaa weeye acaalidii yaa asaafil noqon asaafiishiina acaali bay noqon xubnahaadii markaa taagneed ama aad fadhiday foorarayo hoos fooraray markaa sujuudaysa kor bay noqonayaan xubnahaadii kore ee markaa kor kor jirayna markaa sujuudi hoos bay ufoorarsanayaan wejigii u foorarsanayaan iyo miskihii wax dhan bas hoos maxaa ujeeda wejigiiba hoos foor noqon miskiina kor bay ukacayaan iyo barihii wax o dhan wa an takuuna waa inay noqoto cajiizatu miskihiis aclaa mid kala sarraysa min rasi waxaa la leeyahay meel taag ah meel taag ah inaad ku sujuuddo oo markaa sujuudaysaba madaxii iyo dhabarkiiba ay siban yihiin miskii ay siban yihiin danadeya waa inaad foorursato wey wa an laa yasjuda waa inuuna sujuudin qofku calaa mutasilin calaa mutasilin bihi wax la xiriira wax la xiriira waa inuuna ku sujuudin oo yataxarak ku dhaqdhaqaaqi bixarakatihiba ku dhaqdhaqaaqaya dhaqdhaqaqiisa isaga ku dhaqdhaqaaqi sida ka kummin kumkii khamiiska oo kale wa cimaamati cimaamadii oo kale khamiis weyn baa qabtaa oo kii soodaanta oo kale oo markaasaad farqiisan farqiisaas kumkaan weyaane farqana dee markaa sujuudaysa aad gaani a ugu sujuudi waadna la istaagay waa kuraacaysa maradii mara aad wadata oo kula dhaqaaqaysa wey cumaamadaadii baad farqeedii yaad yaad ku sujuudi tan diidan tan diidan masala la isku hayo wey saxaabada qaar waa kii udhihi jiray kulaalka daraantii marada aan haysanaan saa udhigan jiray ay dhihi jireen laakiin waxaa weeye mara mara ama shay kula dhaqdhaqaaqi adiga markaad dhaqaaqdo waa inaada ku sujuudin <clears throat> wax dhulkaas haabitka ah mara weyn oo martelen aan aan waxba iska ogeyn haddi ay tahay oo qaarna aad ka qabto qaarna meesha iska daadsan ayadoo kuma jirto dhib malaha maxaa la didayaa mutasilin bihi yataxaraku ku dhaqdhaqaaqi bixarakati bisabi xarakati isaga xarakadiisa horteed ka kum min kumkii iyo cimaamati cimaamadii oo kale wa an laa yaqsuda yaqsida waa inuun uqasdin bihuwiyihi hoobashadiisa uu sujuuda u hoobanayo hayra sujuudi sujuud waxaan ka waa inun uqastin markuu sujuud uhobanayo waa inu niyaddii sujuud uhobtaa la rabaa ee fasax iyo argagax iyo wax kaloo soo tuura iyo waa inaan ahayn ah. mararka qaar zaxmada iyo cariiriga daran ee ku haysta dadka xagga agga kaaga fadhiya labada qof ee xagga kaa haysta oo cariiriga ah yaa markay sujuudaan kula kiciba ayagii baa kusujuudsiinba khiyaar la-aan ah. markaasoo kale waa inaad isceliso ood iska reebto ha ku dhaafaane ah. markaa deena ataadi niyadeed aduu sujuuddaa la rabaa laakiin ayagii hadday kuwadaan nin la wataba aad noqoto qasad meesha ma yeelo wa an marka waa inuu biqasdihi noqdo wa an laa yaqsida waa inuu qasdin bihuwayihi kayra sujuud waxaan sujuud ka heen wa an yadaca waa inuu dejiyo juz-an min rukbatayhi labadiisa low qeyb kamid a ah. wa butuuni ashaabici rijlayhi labadiisa lugood farahooda qeyb kamid a ah. wa kafayhi labadiisa sacab qeyb kamid a ah. cala alardi dhulka waa inuu dejiyo waa inuu ardada dejiyo meesha waxuu ka hadlaya acdaau sujuud umirtu buu nabiga alay slam yihi hadii saxiix an asjuda calaa sabcati calaa sabcati acdum fi riwaya acdaa toddoba xubnood toddobada xubnood marka waxaa kamid a wuxuu yihi nabig ala sl alwajhu wa ashaara ilaa anfihi marka sanka wuxuu kamid yahay wejigu kamid yahay alwajhu wa ashaara ilaa anfihi ilaa sanka marka waxaa kamid a labada low saddex bay noqonayaan haye labada buduuna asaabicyadayni waa laba meeshaas maogta shan bay noqonayaan asaabic rijlayn labada lugood iyo labada low iyo labada lugood farahooda lixda meesha way wejigi ku dar toddoba wey toddobadaas xubnood weeyaan nacam meesha waxaad arkaysaa marka dadka ayagoo sujuuda ah, lugaha kor u kor u qadar sujuud ay ku ansaxdo haddii dhigi waayaan sujuuda kama ansixin ah, qadar sujuud ay ku ansaxdo ama ku sujuudaayo madaxaba ku sujuudaayo ah, sujuuda madaxaba saaraya wejigiiba aan gaarsiiyeyni waan yadaca juزa min rukbatay buduna saabic rijli wa kafay sacbihiis cala ardi wayr saar walow tacadara tankiisu waxaa cudurdaaray cudurdaar noqday oo suuroobi waayo atankiis foorarashadii inuu wejigii dhulka saaro oo hoobto wejiga dhulka saaro yaa u suuroobi weyday tankiiska hadda taas ka wadaa laakiin maxaa jirta dhowr tankiis oo kalaa jira dhowr tankiis oo kalaa jira oo weliba xagga qiraa'aadka qirada xaggeeda tankiis oo loo wado in suurad intaad akriso ragcadda hore ragcadda labaadna suurad ka koraysa aad ku noqoto rifaas baad u noqotay ya tankiis way dhahaan kaas waxaa weeyaan qaar culamada kamida waa makruuh bay leeyihin qaar waa jaais ya ina anzal baad akhrisa ragcadda koobaad tii labaadna iqraa baad akhrisa ayib tankiis kalaa jira oo mamnuuca ah. waa maxay in qiradii qur-aanka gadaal loo akriyo wala daaliin soomada uma dambeyn walaalaalinbaba ka bilowdayba gazaadeena alxamdulilah kugeys hadii dib u akris taana iyadana mamnuuc weya kaasa ma banaano tankiiska noocaas oo kale ah kanna waa nooc kaleo tankiis ba asagana la yihahdaa walow tacadara tankiisu sujuudi baa u suura dhulka inuu saaro lam yajib kuma waajibayo wadcu wisaadatin barkin inuu saaro inuu barkin u dhigto liyadabca ljabhata wejig inuu saaro caleyha korkeedi wejiga dhulka gaarsin wey barkin kor usoo qaato barki saarato ma banaana bu kuleey yani ma asaxa waajib waajib maaha waajib maaha lam yajib wadca wisaaratin wadcu wisa wisaaratin markin inuu dejiyo liyadaca cala aljabha wejig inuu saaro caleyha korkeeda bal see yeelaya bal yakfidu waa foorarsan biqadri lmumkini intii suuragala inti u suuragala ayuu foorarsanayaa inti uu gaari karo usaadhihi hadduu gaari waayo intuu gaari wayo na iska dhaafi ee barkin haliisoo qaado kor haligu soo saaro ma dhahayo xadiid baa kusoo arooray markin qof inuu ka qaaday nabiga aleyh isalaatu wasalaam walow casaba jabhatahu wejigiisi hadduu uu faashadeeyo waxba ku duubay cisaabadii karin iyo waxba ku duubay wejigii wajiga namar ka gaaray markaasuu wejigii faashad laga saaray lijaraaxat lijiraaxatin dhaawac darteed camadhaa jaraaxadaasoo camadhaa wejigii camimtay wa shaqa uuna dhibaayo dhibaayo isaalatuhaa cisaabadaa iyo karintaa iyo faashadaa inuu zuuliyana waa dhibaysaa sajada calayha korkeeda kusujuudi isagoo faashadii qaba wejigii uxidhayaay yuu kusujuudaya ila waa soo mara wejigi inu makshuuf yaa la rabay laakiin maanta waxbaa kaga dhegan namar baa ku dhacay wixii baa laga saaray dhibaato male sajada calayha bilaa icaadatin mana soo celinayo haadaa intaa lagu soo sheegay aqaluhu aqalu sujuudi wey sujuudda inta ugu ay ku ansaxda ugu yar wey wa akmaluhu inta ay akmalka ehe dhamaystirka ahna waxaa weeye ugu kaamilsan an yukabira inuu kibaarto oo allah akbar horta uu yidhaah takbiiraadkaasi waajib meh wayukabira qaarkood waa waajibay qabaan qaar waa qabaan wayukabira waa inuu kibaarto oo wayadaca u dajiye rugbatayi wayadaca u dajiye rugbatayhi labadiisa low marka u horeysaba sujuud bu usoo hoobanaya sooma rukuuc itidaalka usoo kacay sujuud bu usoo hoobanaya marka sujuud usoo hoobanaysa maxaa ugu horeya dhulka saaraysaa wuxuu leeyahay rugbatayhi yadacu rugbatayhi labada lowbu dajin huma kadib yadayhi labadiisa gacmood shaaficiyada saas qabaan xanaabiladana qaar baa ku raacsan ibnuqayim aljawziya raximah llah aad ba dood dheer buu geliyaa masaladaas ibnuqayim fi zaad almicaad ah, wuxuu leeyahay labada low baa loo hormarinayaa buu qabaa xadiidkii nabiga aleyh isalaatu wasalaam niqaashka wuxuu ka jira xadiidkii ahaa laa yabruk buruka albaciir kamaa yabruk lbaciir axadkiin markuu sujuudayo u fadhiisana sida neefka geela u fadhiisto neefka geela ah xaggee bu u hormariya markuu fadhiisanayo ya jilbaha hormarya soo maa ad meelay ku taallaa jilbihiis meelay ku taallaba xagee ba hormaryaa jilbaha agasa jilbihiis xagee ku taallaa ya kuwa horey ku tala mise kuwa dambe ku taallaa kuwa hore ku taallaa bini aadamkana xagee ku yaalaa jilbihiis kuwa dambe gacmaha iyo lugaha lasku fiiriya kuwa dambe ku taallaa halkaasa marka qaarkood waxay leeyihin marka jamhuurtu labada low loo hormarin mahayo maxaa yeelay buruka baciir bay soo geli ibnu qayim wuxuu le war ma yahay baciirka labada horuu dhigaa marka labada hore uu dhigayo kale adna dhigin gacmaha hormarinin baa loo wadaa buli labada hore dhigin isaga labada hore yaa lugihiis labada hore udhigtaa adna labada hore gacmaha hormarinin ee labada lagu hormari halkaasu markaa fahamka xadiidka ayay isku hayaan culamadu raxmat ullahi caleyhim sida xooga badanse waxaa weeyaan in gacmaha la hormariyo xadiis baa kusoo arooray xadiis baa kusoo arooray gacmaha hormarintooda oo si gaara ucadeey u cadeeyey wayadacu rugbatayhi buu dejin uma yaday gacmihiisu dejin uma yadacu jabhata wejigiisii buu hadana saari waanfaw sankiisa dafcatan hal mara wejigiiya san kala qaadi maayo hal mar buu dhulka saari wayadacu yadayhi labadiisa gacmood wuxuu dejinayaa xadwa mankibeyi waa sujuudsan yahay markaas sujuud bu wajig ku haya labadii gacmood wuxuu dejin xadwa mankibeyi labada garab qaabilkoodu dejinaya gadaal gacmahi inuu mariya lama rabo hor inuu mariyo madaxa dhaafiyana lama rabee labada garab meesha ay ku quman yihiin qumaatugooda oo wejiga iyo sujuudda gaararkiisa halkaasuu saaraya adoo mankibeey manshuuratlasaabici wixii oo farihiisana ay fidsan yihiin nashri faraha markuu sujuudsan yahay waa inay faruhu fidsan yihiin oo faruhuna isku laabin naxw alqibla xagga qibladan ay ujeedaan oo una saa usoo rogin usoo qalloocinin farihii qibladan usi jeedaan madmuumatan ay isku aruursan yihiin oo mufaraqa ayn ahayn waa meesha marka sujuudda iyo udhee farqiga udhexeeya rukuucda rukuucda maxaa soo marray mufaraqa farax wg kala geen laakiin sujuudda madmuuma wuu isku dumaya makshuufatan waa ifaysan yihiin oo mare iyo maratay eh, globes iyo waxba gashanayo manshuufa wey intaasoo waxbaa farihi lagu sheegay somarti ah. manshuura alasaabic naxw alqibla xagga qibla ujeedaan madmuuma isku dhow yihiin faraha oo kala qaaday makshuufa ay faydan yihin mala an kududuubnayn intaba farihi wey wa wuxuu kala geenayaa rugbatayn labadiisa low iyo waqadamayn labadiisa gomadood qadra shibrin taaka qadarkeed markaa sujuudaysa labada low saa iskugu dhajin aw oh, taaka qadarkeed saa uga fo lagu hara ayag sidoo kale eh, qadar shibri taaka qadarkeed waka sida shaaficida kutagsaa wey xadiista qaarkood iyo waxaa laga fahmi karaa in labada lugood faro labada lugood markaad sujuudsan tahay aad isku dhejiso ayaa laga fahmi karaa xadiidu caaisha radi allahu canha waxay nabiga alay salam baan habeen waayey waan raaraadiyey waan hahaabtay markaasaan deena waxaan taabtay labadiisa labadiisa gomadood ayaan taabtay bay tiri halkaa waxay ka fahmeen in labadaba isku saa iskugu dheganaayeen oo markuu sujuudayo saa isku ahaayeen wa ilaa haddii labada lugood kale tagsan yihin mid hadday taabato lagu kaaftoomi lahin tu markay taabato kaala maay ka doon aragtay ba heshag ba marka waxa wey halka caloy saa tiri bay labada isku maraysa waa isku dheganaayeen macnaha halkaasi ka fahmeen waa fahan meesha ku jira wey ama yar fogaadee qadra shibrin taa qadarkeed ba soo kuleey wayarfacu rajulu ninkii wuxuu kor u qaadi badnahu calooshiisa can fakidayhi labadiisa bawdo noloshu kor uga qaadaya xoogo hanqaloocsanaya ah, bawdadii markuu sujuudsan yahay labada bawdo waa inuu caloosha kor uga qaado ah, caloosha kor uga qaadi wa yarfacu diraacayhi labadiisa dhundhunna ee gacmaha can jambeyhi labada dhinac buu ka fogeyni saas u fogeyn xataa kilkilihiisa hadduu una shaari waxba qabin ama khamiis waxba qabin kilkishiisa laga arko nabiga alay salaam waa kala fogeyn jiray ilaa kilkishiisa cadideeda la arko rasuulka aleyh isalaatu wasalaam cufrata ibnihi ayaa arki jiray sala allahu aleyh waali wasalam xataa waxaa soo aroortay in neef yaroo ari ah inuu maro hadduu damca uu mari karay waa kala fogeyn jiray waa haddii aad masaaxada iyo booska intaa leeg aada haysato wey haddaada haysaninoo dadka ay kuu dhegan yihiin inaad dadka ku dhufato maaha gacanta ku dhufato naam watadumu lmar'atu haweeneyda hadday laga hadlose iyada wuxuu kuleeyahay tadumu lmara haweneyda waxaas dhan wa isku dumaysaa oo hadday noqoto calooshii iyo boodadii waa isku dhejin hadday noqoto diraacyigii gacmihii iyo dhinacyihii waa isku dhejin ha saas u le wayaquula wuxuu leeyahay sujuudi wayaane subxaana rabiya alaclaa thalaata saddex jeer busaaleey subxaana rabiya alaclaa waa sujuuda munaasaba ka dhexaysa subxana rabbiy alaa fiqiga diinta marka laga hadlayo subxaana rabbiy alaclaa waa sujuudsan tahay waxaa soo arortay aqrabu maa yakunu cabdu fi rabbi huwa saajid adoonka markuu addoonka ugu dhow yahay rabbigiisa oo markuu sujuudsan yahay qurbigaas inuu yahay qurbi yani raxmadii iyo raxmadda ilaahay subxaana watacaala inuu yahay ta'wiilkaasi waxaa loo daliishanayaa lafdigan subxana rabbiy alaclaa can rabi alaclaa oo qofku inuun umalaynin in rabbi subxaanah watacala dhulka joogo ama una hoostiisa joogo inuu umalaynin oo dhawaashaha inay tahay dhawaasho addoonnimadii iyo khuduucdii meesha u dambaysay markaad la timid rabbina subxaanahu watacaala raxmadiisa iyo nasrigiisa iyo guushiisa iyo ijaabadiisa kusinaya kuusoo dhawaanaya marka marka inaad lafdi ahaan aad ilahay ku nasahdo lafdi ahaan ilahay ku nasahdo in meeshaasi wax hooseo dhan ilahay ka nasahan yahay oo uu yahay alaclaa subxaana waxaa naزhan rabbi rabbigay ala calaya saraynta badnaa culuwaasi waa culuw daat wa culuw sharaf wa culuw lqadar intaba ilahi waa sareeya caali wey a qadarkiisa iyo sharaftiisa iyo cadamadiisa daatadiisa intaba alla waa ka sareeya khalqigiisa waa ka sareeya wayaziidu wayaziida waan yaziida inuu ziyaada suna fi sujuudi sujuuda wuxuu ku ziyaadinay man qulnaa qofkaan niri yaziidu wuxuu ziyaadin fi rukuuci rukuuc buu ziyaadin qofkaan dhihi jiray kee aha almunfaridu wlmamuum mamuumkii oo dad maxsuurin haystay sameen kii sujuudda isagana wuxuu siyaasani tasbiixan buu siyaasan kamaa sabaqa sidii rukuucda kuga hormartay saddex way soo maanta sujuuda rukuucdii maaqana ugu daray khamsan aw sabcan aw tiscan aw axda ku dhahaya sidii o kale u sujuudan ducooyin badan baa kuso aroortoo kale uma yaquulu wuxuu leeyahay allaahuma laka sajadtu ilaa adaan kuu sujuuday wa bika adigoo man aamantu ku rumeeyey laka adiga uman aslamtu kuu hogaansamay sajada waxaa sujuuday wejhi wejhigeygii liladii macbuudkii buu usujuuday khalaqahu abuuray wa sawarahu suureeyey washaqa jeexay samcahu maqalkiisa wejiga ka jeexay wabasaru aragiisa ka jeexay bixawlii xeeladiisii wa quwatii quwadiisa alle tabaaraka allahu ilaahay baa khayrkiisa batay oo barakadiisa ay badatay axsanu lkhaaliqiina inta khaaliqiinta yan musawiriin ba iskaga fasira axsanu lkhaaliqiin allah baa khaalaqa keligiis axsanu lkhaaliqiin inta isku dayda wax inay sawirto allah maaragtay Eh, ilaahay baa axsan lkhaaliqiin ah eh, wain dacaa hadduu ducaysto oo sujuudi markaa intaa markuu la imaado uu duco kala galana faxsan waa fiicanta a sujuudi haddaad duco kale ku darsato waa fiican tahayoo waaba la ajiibaa xilligaas oo nabiga alayh salam wuxuu yihi faqaminun eh, an yustajaaba lakum yustajaab lakum in la ajiiba ayaa xaqiiqo ah badsada ducada ama sujuud aktiru fiya ducada badsada uma yarfacu ra'sa madaxiisu kor u qaadaya sujud bu kasoo kacay sujuudi koobaad wey wayajibu waxaa waajibaya marka markuu sujuudda ka fadhiisto aljuluusu inuu fadhiisto mudma'inan xaaluu xasilayo iminaanka waa rukni arkaan salaadka kamida sida saxdaasa arkaantay kamid tahay iminaanka walidalika ninkii musiu salaatihi la dhihi jiray saxaabiga ahaa salaada wuxuu ka haleynayay iminaanka iyo xasiloonida iminaankaasa marka lagu booriyey wa an laa yaqsida inun qastin min rafci hayra waxaan sujuud juluus fadhi fadhi waxaan ahayn inuu qastin markuu fadhiisanayo sujuudka ka fadhiisanayo wax ka nixiyey waa inun lasoo fadhiisanin waakmaluhu sujuuda waxaa ugu kaamilsan an yukabira waa inu horta kibaarto allah akbar dho wayejlisa uu fadhiisto muftarishan xaalo mid goglanay isgoglanay oo muxuu goglayaa yafrishu wuxuu gogli yusraahu lugtiisa bidixdaa buu gogli markaasuu wayejlisu ku fadhiisan calayhaa cala alyusraa lugti bidixeed buu ku fadhiisan wayansibu wuxuu taagi yumnaahu lugtiisa midigteedna waa taagi uu taagi waxaa laga wadaa faraha fiidooda intuu dhulka saa u saaro ciribti baa taagan ee lugta lama taagayo waad arta saa tukanan wey wayansibu yumnaahu midigtiisina waa taagi wayadacu yadayhi labadiisa gacmoodna wuxuu dejinaya calaa fakidayhi labada booda korkooda labada booda korkooda dejinaya xagee biqurbi rugbatay xagga labada log u dhaweyn gacmihii saa usaaraya mogtahay boodadii ay saa xagga logii u dhaweeyo ha u dhaweeyo manshuuratan xaalay tahay mid fidsan mid manshuuraho fidsan nashri waxaa weeyaan waa yani mmma inaad saas ku qabatood farihii laabtaa la diidan yahay manshuuratan waa inay fidsan yihin oo farihi fidsan yihiin asaabicuhuma macsuuba eh, madmuumatan madmuumatan ah, saasa saxa madmuumatan sooma qoro madmuumatan waa inay yihiin damigana waxaa loo wadaa tafriiqi rukuucda ayay ka hormaanayaan yani in laisku dhaweeyo faraha saas isku dhaweeyo way fidsan yihiin waa inay isku dhaweeyihin farihii oo lama kala farahii lama kala bixinayo lama kala fogeynayo saasa loo wadaa ah, wayusanu waxaa la sunneeyaa an yaquula inuu yidhaahdo allahuma kfir lii waa juluuska bayna sajdateynka fadhiga udhexeeya labada sujuudood ducada la akrin allahuma kfir lii alla ii dhaaf oo warxamnii ii naxariiso oo wacaafinii balaayo o dhan iga ilaali caafinii min kuli balaa balaayo dhammaantood ilahu naga caafiyo naga badbaadi wajburnii ilaahu ikabo hagaaji aslix shani wey ihagaaji oo wix alla wixii naqsi oo igu jira o dhan meelaha iga halaysan o dhan ikab warzuqnii ilaahw iyo arzuqo risqa xalaala ah isii wahdini ilaahu ihanuuni oo dariiqa wanaagsan igu toosi docdaasa kamida ah, ducada lagu duceysto nacam waliqcaau darbaani ah, ninkii ducooyin fara badan baa jiray rabaa dee sifatu salaati nebi iyo eh, xadiista dhankaasa aad looga helaa mm, gaar ahaan sunanka waliqcaau iqcahu darbaani waxaa jirta waxa la yidhaha aliqcaa waa laba qaybood fadhiga fadhi daanyarsiga ama fadhigaasi loo fadhiisto laba qaybood weeyaan axaduhumaa labadaa qayb midna waa la diiday midna waa sunno wey axaduhumaa labada midkood an yadaca waa inuu dejiyo alyatayhi labadiisa baryood calaa caqibayhi labadiisa cirbood waa inuu dul saaro wa labadiisa low alyatayhi yadaca alyatayhi baridii buu saari xagee buu saari calaa caqibayhi buu saari cirbihi buu saari cirbihi buu saaraya baridii baa cirbaha ku fadhida nacam wa labadiisa low iyo wa asaabicihi farihiisa lugaha doodura bilardi dhulkay qotabaan dhulkay qotabaan saas taa waa iska waa iska muuqata sooma ayay asuurayn kara war suureeya y waka ay adoo fadhiya haddaan maqrin akrin adoo fadhiyo fadhi fadhi martadu mar an yadaca waa inuu dejiyo alyatayn labadiisa baryood hagee dejiyey calaa caqibeyhi labada cirhbood ayuu kor ka saar warugbatay labadii low awe iyo waadraafa asaabicii faraha fiidooda hagee lageeyey hagee yaalaan bilardi dhulka sax wey markaas saas waa fahnay wa huwa munduubun waa la suneeya fadhiga noocaasa beela sajdatayni baa loo suneeya labada labada sujuudood dhexdooda fadhiga ah ayaa loo suneeya marka kii abdulahi cabdullahi bin cabaas dhihi jiray sunata nabiyukum fi saxiix muslim nabigiina sunadiisi wey markay dhaheen kunaa nadunnu anahu jafaaun fi rajul jafaa fi rajul baan umalayn jiray bal sunata nabiyi ku biyo waa nabigina sunadiisa sala alla ly slam laakin aliftiraashu inuu isgoglado oo lugta bidixda uu ku fadhiisto yaa afdalo ka fadli badan iqcaha inuu lugta bidixda ku fadhiistaa sii fadli badan ay ku leehay mararka qaarkood zaxmada keeni karta ama waa u baahan kartaa ama lugti baad ku fadhiisan karta ku xanunaysa ama waa sideedaaba sunna iskaga tahay mustaqila athaani iqcaha labaad nooca labaad ee la diiday an yadaca nooca labaad ee qaha ah midkan dambaa la diiday an yadaca waa inuu dejiyo alyatayhi labadiisa baryood iyo wayadayhi labadiisa gacmood bilard dhulka iska yaalaan wayansiba wuxuu taagay saaqayn labadiisa dhudhun wahada makruhun waa la nacay taxriim weliba makruh karahi taxriim wey lannahu eyga iyo xayawaankaasa lagu shabahaa caawl kelbi ba la yihahda lama ogolo sa in loo fadhiisto salaada loo wadaayo marka kale dhib ma marka kale dhib ma nabiga aleyh salaatu wasalaam waa u fadhiistay wuxuun salaad una ku jirin waa u fadhiistay alqurfasa baa layihahda fadhigaas qurfasa iyada baa layihahda nabiga alay slam saa ufadhiyo oo khushuucsan baan arkay baa kadhihi jirta gabadha markaasaan argagaxay marka taa yaa tilmaami kara haye sheeadan haye iyo sheekaas waa tilmaamaysana waka fadhiga noocaas wey ya ya so lugaas ku dhawaadi ma nama salk fir waan fasiriy an yadaca alyatayhi barida horta saar dhulka waa saarta wa yadayhi labada gacmoodna bilardi saar wa saaqeyhi wa yansiba labada dhudhuna waa taagaya saaqeynka waa kuwa waka haba saar daarta sida iska dheh daarta dhinac dhinac mari yansiba saaqeyhi aa la fahmay ayib wa yansiba saaqeyhi wahadaa noocaas fadhiga noocaasa ee iqcaha la yiraahdo makruuh waa la nacay fi kuli salaatin baa loo nacay salaadka xallig xaalad kastoo kutukanayso xaalad kastoo salaada kusugan waa loo nacay insaa u tukato waa la jiiday haddaa fadhiga haddaa kutukanayso inaa fadhiga saa kutukata waa la jiiday uma yasjudu waa sujuudaya sajdatan ukhraa sujuudi kale mithla alulaa midii hore oo kale sujuudda hore malamid uma yarfacu ra'sahu madaxiisiibu kor u mukabiran asagoo kibaaranayo sujuudda labaad buu kasoo kacay wa waxaa la suneeyaa an yajlisa inuu fadhiisto jilsatan jilsatan fadhi latiifatin fudud lilistiraaxati liajli istiraxa u fadhiisto jilsa hey fradhi wey hey-adi wey jilsadu he naam wayasuna waxaa la sunneeyaa an yajlis inuu fadhiisto jilsatan hey-a fadhi latiif ya muftarishan ah, oka ku dara waa fiican tahay sax wey taas ah, jilsa latiifa yani khafiifaha fudud muftarishan isagoo goglanaya ya marka muftarishantu waa soo gaadhay sida iftiraash waa soo gaadhay lugta bidixda lagu fadhiisan macnaha saas lugta bidixda lagu fadhiisan wayusanu waxaa la suneeyaa yejlis inuu fadhiisto muftalisha xaalu isgoglanayo jilsatan fadhi ladiifatan fudud lilistiraxati nasasho darteed lilistiraxati liajli istiraaxa jalsadan ayadaa jalsat listiraxa baa la yihahdaa waxay dhacaysaa saa kuu sheegaya wuxuu ku yidhi cuqayba kuli ragcatin ragcad kasta cidhibteeda og laa yacqubuhaa una cidhbinaynin tashahud alatexiyaad ragcad walba oo ataxiyaad ka dambeeynin ee labada ragcad kasta oo atexyaad ka dambeynin yaa la fadhiistaa salaada rubaaciyada labay gashaa hulaahiyadana waxay gashaa meeqa hal bay geli hunaayiyadana hal bay geli maqribkana hal istiraxa ku jirta subaxana hal istiraxa ku jirta cishaha iyo duhurka iyo casarkana laba istiraxa ku jirta oo hadda ragcadda koowaad ee salaadaha idilba dhammaantood ragcadda koowaad markaad sujuudda kasoo kacdo u dambaysa labaad kasoo kacdo maatixaad baa ka dambeeya waad ka ciday soo maha intaad kacib baad xoogasaa yar fadhiisan istiraxa la jalsa istiraxa markaas ka cideen jalsatu istiraxa ragcadda saddexaad ee salaadaha rubaaciyada waa sidoo kale salaadaha rubaaciyada ragcadda labaad marka atixiyaasato ood kacdo ta saddexaad aad usoo sujuudo u kacayso midda afaraad iyadana sidoo kale weeyaan istiraxa leedahay midda afaraad markaad ukacayso jalsat istiraxa la yihahda waa sunna qaarkood waxay le maya ee eh, dadka culus iyo qofka xanuunsan iyo dadkaas ah unbaa loo ogolaaday mooyeene waxba sunna maaha lakin xadiidu malik bin xuweyrid fi lbukhaari oo nabiga aleyh isalaatu wasalaam baan arkay buu yidhi isaga oo jalsadaa u fadhiisanayo markii dambe uu nabigu la dardaarmayna muxuu ku yidhi salluu kamaa ra'aytumuuni usalli wuxuuna soo arooriyey malik bin xuweyrid rasuulka alayh salaam baan arkay isaga oo fadhiisanayo lam yanhad xataa yastawiya qaacidan buu ley ilaa uu fadhiga si fican oga sugnaado ma istaagi jirin latiifata lilistiraaxati liajlis haddaad iskala tagtaan waxba dhiman cuqayba kuli ragcati ragcad kasta cirhibteed laa yacqubuhaa ragcaddaasoo laa yacqubuhaa uuna ka dambaynin tashahud atexiyad uma yanhadu markaasuu hinqanaya muctamidan asagoo cuskanaya calaa yaday gacmihiis oo istaagaya marka gacmihiibu cuskan wayamudu takbiir wayamudu wuxuu taagayaa atakbiira takbiirti allah ilaa goorma ilaa an yaquum intuu ka istaagaya allahu akbar buu leehay fain tarakaha alimaamu imaamkii hadduu ka tago muxuu ka tegay jalsat istiraaxa fadhigaa istiraxada imaamka ku xiranaysa ku dayanaysa imaam iskaga tegeyba saasuu usoo kacay dhalinyaro ahaa farq usiis yiri tarakaha alimaam jalasa halmaamuuma maamuumka waa fadhiisanaya leanna mukhaalafa lagu tirin maayo waa fadhi yar oo imaamka aadan waxba ku khilaafin oo tacqiibkii laga rabay inaad daba socotana aan waxba aanan kaa aadan ka tegaynin intaa saa u yar fadhiisata hore kasii kici fadhi fadhi weyn ma siihe ah, jalasaha alimaamu waa fadhiisanaya jalsatu istiraaxadaas walaa tushracu lama suneeyo jilsatu listiraaxati hay-a fadhigaasi nasashada ku saabsan lirafcin min sujuudi tilaawa kar noqoshada laga kor noqonayo min sujuudi tilaawa laga kor noqonayo istiraxa lama fariisanayo jumcadii suuratu sajda imaamka akriyey waa la hoobtay sujuudi baa loo hoobtay marka loo hoobto lasujuud tilaawada la akriyo la sujuudo oo la kacayo istiraxa waxba fariisan maysid qiyam baad ku dhex jirtaa xugun ahaan oo istaagii hore basi soconaysaa hore basi soconaysaa waxba ma fariisanaysid laa tushracu jilisatal istiraxa lama lama lamaba jideeyaba lirafci liajli rafci kor noqosho min sujuudi laga kor noqonayo taa ayada looma suneeyo loomana jideeyaba uma yusali ragca thaaniya ragcaddii labaad buu tukan tii koowaad baa maanta lagu tilmaamaya kalulaa waa siduu nabiga alay salaam ku yiri ninkii ahaa musiiu salaatihi uma afcal laba ragcadood marku tujiyey uu sheegay wuxuu yiri iscad salaata kuliha saa kuwat uma yusali ragca thaaniya ragcadda labaadna kalulaa midda hore kale ragcadda koowaad baa la baray ta kala wax yar bay isku khilaafsan yihin asagaa kuu sheegi doono yusallii wuxuu tukanaya ragcatay ragcadda labaad kal uulaa sidii midda koobaad u tukanaayey maxay isku khilaafsan yihiin oon soo celinaynin ilaa fi niyati niyadii mooyaane wa takbiirati ixraam takbiirtii salaada lagu galaayey ayadana lama soo celinayo walistiftaaxu istiftaaxii wajahatu wajiya iyo allama baacid bayni lama soo celinayo inta ayada ragcadda horaa iska leh fain zaadad haddii ziyaado salaatu salaadiis calaa ragcatayn laba ragcadood hadday ka ziyaado jalasa waa fadhiisanaya laba ragcadood hadday ka ziyaado jalasa waa fadhiisan bacdahumaa labada ragcadood kadib sujuudda u dambeysay markuu sujuudo kasoo fadhiisto muftarishan xaaluya mid goglanaya lugtiisa bidixda ayuu fadhiisan jalasa muftarishan lugta bidixdu firaash ka dhigan ku fadhiisan baa loo wadaa watashahada markaasuu ataxiyaadsan wasallaa ku salini cala anabiyi sala allahu aleyh waali wasalam waxdow keligiis duuna aalihi aalkiisa aan ku jirin waxdowdii kuusii cadeynaya nabiga keliya ku salinaya oo waxaa laga wadaa duuna aalihi kuma jirto allahuma salli calaa maxamed basku jooji saas u kuleeya waajibaadka kamidma atiyaadka hore atiyaadka hore atiyaadka hore lagu dari maayo bu kuleehay leanna atixiyaadka hore mabniyu cala takfiif waxau ku dhisan yahay fududeedin in la fududeeyo salaada dadka qaar atixiyaadka hore iyo ka dambe isku si ayay u atixiyadsanayaan ah, wuxuu atixiyaadka dambe u akrin jiray o dhan bu akrinay kii hore ku akrinaya ah, duna aalihi laakiin eh, haddaad aalka raacisana dhib ma laha allahuma salli ala maxamed nabiga alay slam wuxuu sankugu soo markeen yaqulu allahuma salli calaa muxamed wacalaa ali maxamed buu yihi uma kadib buu yaquum u istaagayaa mukabiran ragcaddii labaad buu bogay atixiyaadkii baa atixiyaadsaday ragcaddi saddexaad buu istaagi ama waa hulaahiya salaadii ama waa rubaaciya uma yaquumu waa kacaya mukabiran xaaluu kibaaranayo allahu war buu ku kaci muctamidan asagoo cuskanaya calaa yaday labadiisa gacmood yuu cuskana kukici ku hinqan fa qaama markuu istaago oo si fican u istaago rafacahumaa labadii gacmood kor u taagaya xadwa mankibeyi labada garab qaabilkoodu gacmihii kor u qaadi Ah, wida qaama min athintayni rafacahumaa waa soo arortay saxiix markuu labada ragcadood ka istaago rafacahumaa marka labadaasi markaad sii kacaysa horaba saa ma dheyside si fiican u istaago markaad istaagto allahu akbarti kukacday oo intiqaali way iyadu markaa si fican u istagta ragmada kor utaagaysa sidaasaa fiican oo saxa ah. lakin fi kuli rafcin wa khafdin yaa soo arortay fi kuli rafcin wa khafdin in gacmaha kor loo qaadayo lakin sida sida eh, sunada mu-akadka waa afar afar afar xaalo oo ah eh, cinda takbiirat alixraam marka rukuuca la rukuucayo marka rukuucda laga soo kor noqonayo atxiyaadka koobaad u horeeya marka laga istaagayo si fican u istaagto waida qaama min rafacahumaa wuxuu fa ida qaama rafacahumaa xadwa min kibayn gacmihu kor u taagi wayusali wuxuu tukana wayusali maa baqiya ka thaaniya intii soo hadhay ragcadihii soo hadhay wuxuu u tukanaya ka thaaniyati sidii ragcaddii labaad ilaa maxay labada ragcadood iyo labada ragcadood ee dambe waxay isku khilaafsan yihin hadana kuu sheegi ilaa fi ljahri mooyeene oo ragcadaha labada labada ragcadood waa qirada waa lala jahri salaadaha jahriga qirada waa lala jahraya laakiin labada ragcadooda dambe duhurka waxaa ujeedaa cishaha iyo iyo maqribka ragcadiisa dambe iyo lala jahri maayo ila fi ljahri wasuurati iyo suuradii mooyeene suuradna lama akrimay faatixa baysad ku kaaftoomi labada ragcadooda dambe faatixa baad ku kaaftoomi wayajlisu waa fadhiisanaya fii aakhiri salaatihi salaadiisa aakhirkeeda litashahudi ataxiyaad buu fadhiisan ataxiyaad ku dambeeye wey see loo fadhiistaa mutawarikan xaalu yahay mid sin sinta dhulka dhigayo sin dhuldhig baa la dhahaa sin dhuldhig sinta waad garanaysaa sinta soo ma ya dhulka la dhigi tii horena maxay ahayd iftiraash a kii kasii horreyn maxay ahayd iqcaa saddexdaas jimsaa marka fadhi baa jira saddexdaa fadhi aliqcaau aliftiraahu watawaruk saddexdaasaa marka jirta iftiraashka marka waxaa iska leh taxiyaadka hore juluuska beyna sajidateynka udhexeeya muxuu ahaa jalsatu alistiraaxa ku jirta ya ku jirta soo sheegen hadda soo sheegen intaas ama tawaruga atixaadka hor udambeeya iskale atixaadka udambeya iskale litashahud mutawarig kala soo sinta dhulka dhigaya oo see u yafrishu yusaraah horta bidixdiisa lugtiisa bidixdeeda haddaa uu ku fadhiisanayay wuu gogli sidii uu markii hore ugogled buu gogli lakin waa yar durkinaya wuu ka bixin sintu ka bixin wayansibu yubnaah lugtiisa midigtana waa taagi oo lugta midigtaa faraheedu dhulka saa usaaran tahay ciribteeda way taagantahy wayukrijuhaa wuxuu bixinayaa yukrijuhaa min taxtihi hoostu ka bixinaya ah, yukrijuhaada waxay ku noqonaysaa lugtaa hore ee bidixdaa wey midda iftiraashka ayaa loo jeedaa taa wey midda uu gogla uu bixinayo dhan kale usaarayo siyar dhib badanna waa jirtaayo iyadana la kala dhex gelinayo boodada iyo lugta taa iyadana waa lafta soo aroray lakin waa dhib badan tahay marka hoos ka mari lugta o dhan lugta midigta o dhan hoos ka mari bidixda waad hoos marinaysaa sintii baa dhulka dhigaysaa midi faraheedi baa saa u taagi farahedi baa dhulka saa u saari ciribteedina way taagantah ciribteedina way taagantahay tawa tawarug baa tawarug sintaa dhulka dhigtay markaasuu markuu sidaa yeelo aw sinti xaggee la dhigi wayufdii wuxuu gaadhsiinayaa biwarikihi sintiisii ilaa alardi dhulkuu saarayaaba ah, waa hadduu gaari karo dadka qaar haddayba sinta dhulka inay dhigaan dabcaan weli dhig waa dhacaya dhulku dhacaya ah, dadka qaar dhulka u dhacayaan waa alaa godoo calaa gadoomayaan ninkii marka saas oo kale ah iftiraashkiisi haskaga socdo iftiraashka haskaga socdo wa yufdi ila ardi fuqahada way isu khilaafsan yihiin qaar waxay leeyihin aliftiraash xanafiyada iyo maalikiyada qaar waay leyin iftiraash wey salaad o dhan kuwana waay tawarug way dhammaan shaaficiyada kala qaaday oo tixaadka horena iftiraash ka dambana tawarug jamcan bayn alxadiitheyn xadid abi xumayd saacidi iyo keyrkiis wa qacada si allaal waa kada laakiin arrinta sunna laga hadlaya waajib may ogow wuxuu ku leeyahay wa kayfa qacada si allaal si u fadhiisto hunaa meeshan meeshan ayada atexyaadka u dambeeya iyo wa fii ma taqadama wixii hormaro atexyaadka hore oo kale ah, si allah su u fadhiisa jaaza way banaanta haddaad rabto meeshii tawaruga iftiraash ufadhiiso iftirash meshi tawarug ufadhiiso alamru fi dalika waasic bu kuley waa waasix arrintaas cariiri ma jiro ayuu kuleyahy cariiri ma jiro afdalka baa laga hadlaya wa hayat liftiraashi iftiraashka iyo goglashada lugta la goglanayo lagu fadhiisanayo iyo watawaruki hay-ata tawaruki sin dhuldhiga hay-adiisu sunatun waa sunna ogow waajib ma ahe wayaftarishu lmasbuuqu kii masbuuq ahaa ee salaada laga laga hormaray laga hormaray waa la dhaqay oo laga dhaqay imaam baad salaad ku jiraad imaatay ragcadu kula dhaafay adig waxaad noqon magacaada imaam baa salaad ka maad masaajid baa soo gashay ragcad baa lagula dhaafay ugu yaraan adig maxaad noqotay masbuuq baa tahy wayaftarishu lmasbuuqu kaas lagala hormaray salaada wuu goglani fii aakhiri salaati limaami imaamka salaadiisa aakhirkeeda uu imaamku asaga tawarukaayo imaamka salaadiis ragcadiis udambeysay asago imaamku tawaruki masbuuqi w isgoglan asago dhulka ku fadhiisan ilan asaga meeshaas ma lehe wayatawaraku wuxuu sinta dhulka dhigi fi aakhiri salaati nafsihi asaga salaadiisa naftiisa marka uu aakhirkeeda gaaro markaasuu tawarugiisa la imaan ee dhihi maysa halkan imaamkii baa tawarug la imaan an tawarug baa la imaan ma dheheysid tawaruga imaamka wuxuu marayaa aakhir salaad buu maraya ragcaddi udambeysay atixaadkeedi weeye adi laakiin meeshaas maada gaarin weli ah, iftiraashkii baad marka lagu raacini tawarugaadiiyo sindhudhigaadina ragcaddaad u dambaysa markaad soo gaadho taxyaadkeeda ayaa dhigan wakadaa sidaasoo kale sidaa ninka masbuuqa uu iftiraash u isticmaalayo yaa yaftarishu waxaa isagana goglan hunaa meeshan oo atexyaadka dambaa huna meesha atexyaadka dambaa man baa isgoglan oo ku fadhiisan caleyhi korkiisa sujuudu sahwi ay tahay ragcadda u dambeysay uu maraya waa sax laakiin sujuud baa kasii dambaysa ragcadda u dambeysay atixiyaadkeedii buu fadhiyaa laakiin maxaa ka dambeeya sujuud baa ka dambaysa iyo fadhi baa ka dambeeya ah sujuud sahwi wey soo maarti waad atexiyad taxiyadaad ku dambey sujuud sahwi waa sujuudi rabtaa iftiraash waad goglanaysaa waad ku fadhiisan lugti markaa sujuud sahwi la imaato labadii sujuudood la imaato midda u dambaysa yaa tawaruk marka ufadhiisan marat markaasaa la gaaray wa idaa sajada markuu sujuudu sahwigu sujuudo yu sinta dhulka dhiganoo wasalama salaamo naqsan waadax mata ma cadda ya dayib wa wuxuu dejini fi tashahudeyni labadii atixiyaad labadii atixiyaad u atixiyaadsanayan labadaba wuxuu dejini yusraahu gacantiisa bidixda calaa fakidihi bawdadiisu saari yani bawdada bidixdu saari gacantiisa bidixda aheed bawdada bidixdeed bu saari cinda darafi rukbatihi loogiisa bidixda darafkiisa darafta agtiisu saa u saari say tahay faruhu say yihiin mabsuudatan waxaa layihiin kuwa fidsan madmuumatan isku dhadhaweeyey ayagoo fidsan oo lisaan iskuula wey o lakala qaadin ah, mabsuuda waxaa weeyaan maqbuud maaha aha oo ma soo laabna faraha ee waa fidsan yihiin madmuumana mufaraq ma ahe waa isku dhegan yihin wayaqbidu yumnaah gacanta midigteed u imawya lugta midigteed wuxuu kule wayaqbidu wuxuu qabani yumnaahu lugti gacantiisa midigteedna wuu laabi wuu laabi gacanta midigteed faraheedi baa loo wadaaye saas usoo laabaya waxaan ka aheen wayursilu lmusabixa farta musabixale tasbiixsata musabixaa la iska tawxiidka iyo kelimada iyo wayursilu musabixatu middaa musabixada la yihahda sabaabana waa la dhihi jiray waaga hore wayursilu musabixa hadda magac fiican ba heshay wayursilu wuxuu diri almusabixa midii tasbixsanaysay ayuu diraya osa usii diraya inta kale farihi waa laabi wayadacu libhaama suulkii wuxuu dhigayaa calaa xarfihaa a fiideedu saa udhigi fiideedu saa usaaraya xarfihaa darafteeda iyo saa usaari calaa ثلاث وخمسين ama halaata wahamsiin bay dhahan halaata wahamsiin saddex iyo saddex iyo konton saddex iyo konton waa kan haddi saddexdii waad artaay saddex carabi ah saddex carabi soo maartid godkaana maxaa la dhahaa hamsiin halaata hamsiin calaa xarfiha fid darafka darafkusaa u qabanayaa wayarfacu qaarkood waxay leeyihiin xaggan sacabka ayaa loo jeedaa qaar waa farta lagu qabanaya salka hoose ah ayaa lagu qabanaya wayarfacu wuxuu kor wayarfacu lmusabixa fartaa musabixada wuu taagi mushiiran isagoo ishaaraya bihaa musabixadii cinda qowlihi ila allahu buu ku ishaari inta inta kale iska ila allahu laba keeda qotay saa yarfacu waa kor yeelaya mushiiran isagoo ishaaraya bihaa cinda qowlihi ila allahu qaarka waxay leeyihin maya ee marka horeba farta waa ku taaganta waa taagto liannahu inta ad xaasanayso lafdi jalaala kusoo maray lafdi ilahay oo kusoo maray sifaadkiisa o dhan baad ku ishaaraysaa ila allahu dambaba sugeysid walaa yuxarikuhaa ma dhaqdhaqaajinayo albani saasuu rajaxaya inu marka hore lataagay walaa yuxarik raxmat ullahi aleyh walaa yuxarikuhaa dhaqdhaqaajin maayo cinda rafciha marka uu kor u taagayo fartase dhaqdhaqaajin maayo bu kulehay ma dhaqdhaqaajinayo yuxarikuhaa iyo laa yuxarikuhaa labada waa soo aroortay xataa bayhaqi oo shaaficiyada ragga madhab shaaficiya ugu muhiimsana xataa waxaaba la yihi imam shaafici marki laga hadlayo bayhaqi waxaa la yihi imam shaafici lahu mina calaa kuli atbaacihi ila bayhaqiya faina lilbayhaqiyi minat cala shaafici bay dihi nin kastaba abaal buu kuleeyahay shaafici dadkiisa atbaacdiisa iyo madhabkiisa waxaan bayhaqi ka ahayn bayhaqi shaafici baa mino kuleyahay shafici mino kuleyahay waxaa weye de xadiista iyo suu utasiiliyey utasiiliyey fiqigii masaaishii fiqigaha shaafici buu nusuusteedii ayuu saa usbaan usaaray kutubtiisa wuxuu leeyahay waa asaxay waa asaxay buu leyahy taxriiga iyo taxriig la-aanta labadaba waa isku hayaan qaarkood waxaa le taxriiggaa saxeen gabdha kana saxeen laakiin waxaa weeyaan in la yidhaahdo walow mar ba allah ka dhigee inaad farta wuxuun mar dhadhaqaajiso sidaas sunada uga tegin ayaa fiican wayarfacu wuu kor yeelaya wayarfacu lmusabixata mushira biaydi qola ila allah walaa yuxariku cinda rafciha wa aqalu tashahudi ataxiyaadka waxaa ugu yar ataxiyaatu lilahi wey salaamun calayka oo alla gelinin in alla geliya fiican assalaamu la yihahdo alayka ayuha nabiy waraxmat اllahi wbarakatu salaamu alayna wala cibaad illahi saalixiin ashhadu an laa ilaha illa allah wa ana muxamada rasuul llah muxameda cabduna soo ortay wa akmaluu inta ugu kaamilsan ataxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu ayibaatu lilahi oka madhabkii shaaficiyada kan ay doorteen ataxiyaad fara badan baa jira ataxiyaad fara badan baa jira tashahud ibn cabaas kii ibn mascuudna waa jira isagana ee saxiixayn labadaba kusugnaa kana waa saxiix isagana ataxiyaat mubaarakaat waa saxiix fi saxix muslim almubaarakaatu salawaat طayibaat lilah asalaamu alayka ayuha nabiy waraxmat اllahi wabarakatu asalaamu alayna wعalى cibaad illahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaha ila اllah ashhadu ana muxamada rasuul اllah ana muxameda cabduhu warasuluh naam wa alfaaduhu alfaadu tashahudi mutacayinatu mid caynowday wey alfaada tashahudka wax la qiyaasan kara maaha waa mutacayin waa tawqiifi sidaa lafdigaase cayn yay kugu caynoodayoo lafdigaa lagama leexin kara wey oo haddaa hadda tirada ashhadu an laa ilaha illah meesheedii ashhadu meesheeda haddaa tira aclamu an laa ilaha ila allah lama ogolo ashhadudaasaa mutacayina lafdiga siduu haba in lagu dhawaaqdo wa yushtaradu waxaa la shardiyaa tartiibuhaa tartiibu eh, tashahudi in la tartiibiyo oon la kala hormarinin sidii u kala horreeyay loo socdo fain lam yuxsinu hadduunan aqoonin oo wanaajin karin wajaba tacalum horta inuu barto waa ku waajib fain cajaza canhu hadduu ka cajizo ka gaari waayo tarjama waa turjumaya macnaheedibu marka yu luqadii uu yaqaanay afkiisa ku akharsanaya leanna isaga qur'aan oo kale ma aha tahaadku qur'aan oo kale ma aha qur'anka waa soo marray faatixada inaan la tarjumi karin uma yusali cala nabiy sal sl nabiga ku salinaya wa aqalu inta ugu yar allahuma salli calaa muxamed wey wa akbalu inta ugu kaamilsanse ugu dhamaystiran allahuma salli calaa muxamedin wacalaa ali muxamedin kama salayta calaa ibraahima wacalaa ali ibraahim wbarik calى muxamed ilahu barake alى ali muxamed kama barakta u barakaysa calى ibrahim wعalى ali ibrahim fi lcaalamiina caalamiinta dhexdood inaka xamiidun maxmuudun baa tahay majidun sharaf badan wayundabu waxaa la suneeya bacdahu ducaa ataxiyaadka kadib ducaa la suneeyaa bima buu ku ducaysanaya wax allah wixii yajuuzu u banaan oo min amri dunya addunyada iyo wdiini wadunya min amri diini diinta iyo wadunya addunyada addiin iyo dunya wax alla wuxu raba ku ducayso uma layatakhayar min adducaai maa shaa baa soo arortay ducada wuxuu raba ka doorto addunya iyo iyo iyo diin wixii u banaan haddii waxaan wanaagsanayn ama quluwi ah ama ictidaa ama habaar dad ama muxuu ahaa dulmi ah waxaas lama ogolo wa min afdalihi ducooyinka waxaa ugu fadli badan atixyaadka gadaais lala imaado allahuma kfir lii ba ugu fiican in la yidhahdo ilah idhaaf maa qadamtu waxaan marsaday wama akhartu waxaan dib marsaday oo dembi wamaa asrartu wixi aan siraystay wamaa calantu waxaan muujistay oo laigu arkay wamaa asraftu wixii aan ku xadgudbay wamaa anta aclaw bihi mina iga ogtahay anigaan iskaba halmaamay anta almuqadimu baa tahay qofkuu rabo allah hormariya wa anta almuaakhiru liman shaa qofkuu raba allah dibdhigaa tahay laa ilaha ilaa anta macbuud xaqa on adi ahena ma jiro wayundabu waxaa la suneeya kownuhu inay noqoto aqala ducadaa waa fiican tahay duceysa sax laakiin waxaa la suneeyaa kownuhu ducadaa inay tahay aqala mid ka yar min atashahudi atixiyaadka atixiyaadkii iyo wasalaati cala nabiy nabiga lagu saliya alayh salaam waa inay ka yaraato oo haddaad duco ka badan ba atixiyaadkii baad la imaato iskuwa dhelitira inta waajibkeedii waxaa ka badan baad la imaato uma eh, sunadii iyo waajibkii sunadaa badatay uma yusalimu waa salaamo naqsanaya wa aqaluhu salaamo naqsiga waxaa ugu yar salaamo naqsiga waa rugni udambeeye g rugni udambeeye wey arugn thalith cashar ba hadda marayna kii saddex tobnaad assalaamu calaykum baa u yar wayushtaradu waxaa la shardiyaa wuquucahu inuu dhaco fii xaali lqucuudi fadhiga isagoo qofka fadhiya inuu la imaado markuu atixyaadkii bagahod intuu iska istaaga soo taagan assalamu calaykum yihahdo sii socdaba taas lama ogolo wuquucuhu fii xaali lqucuud fadhiga waa inuu ku dhaco wa akmaluhu inta oo u kaamilsan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi weeyaan aa u kaamilsan asalamu calaykum waraxmat wabarakaatuhuna ku jirta ayadana midda hore ah, salaam midka hore asalaamu calaykum midda hore wabarakaatuhu baa soo arortay oo ku dari kartaa ta labaad se maya multafitan asagoo fiirinaayuu saa leeyahay can yamiini xagga midigta ah iltifaatku waa akmalkiiba soo gelaya inaad dhanka midig saa ufiiriso asalamu alaykum raxmatullah warkaad leedahay can yamiini xataa yuraa ilaa laga arko khadbuhu dhafoorkiisa ama dhabankiisa al aymanu ee midigtaa ah, ilaa laga arko qofka gadaashiisa fadhiyo dhabankiisaas midigtaa u arko wayanwi bihi waana niyoonayaa alkhuruuja bixitaan min asalaati uu ka baxayu niyoon inuu salaadii ka baxay wasalaamu alaa man wasalaamu salaam baa iyadana la rabaa calaa man qof la salaamo can yamiini midigta ka jira yanwi bihi lkhuruuja min asalaati buu niyoon wasalaamana wuu niyoon inuu salaamayo calaa man can yamiinihi ila asalaamu calaykum baa tiri yaa salaamaysaa waxaad salaamaysaa calaa man an yamiinihi qofka midig ka jira wax midig ka jira min malaaikati malaaika muslimi insi wajini insi iyo jin wixii ah oo muslimaho midig ka jiro dhan yo asalaamu calaykum midigtaa ku dhexaysa uma ukhraa midkii labaad bu haddana salaamo naqsani can yasaari xagga bidixda u salaamo naqsan kadalika kalmadkuuri taa horoo kale sidaa bidixda boosaa ilaa dhabankiisa laga arko kadalik xataa yuraa ilaa laga arka khaduu dhafoorkiisa ama dhabankiisa alaisar ee bidixda qofka gadaal ka fadhiya u ka arko yanwi bihaa wuxuu niyoonaya asalaama salaam buu niyoonayaa iyo kabixitaan inuu salaamo dheh calaa man qof buu salaami oo u niyoon can yasaari ka jira marka asalaamu alaykum bidxaad leedahayna dadka bidx kaa jiraad u ah, eh, an yasaari minhum dadka kamida walmaamuumu haddaad maamuum tahay ka waran wuxuu ku leeay walmaamuumu maamuumki yanwi wuxuu niyooni alradda inuu ka radiyo cala alimaami bilula imaamka soo assalaamu calaykum ma dhihin salaamtii oo kugu maqan oo lagugu leeyahay marka maamuumka wuxuu ka radini imaamkiiba ka radi waa goorma haddii oo kuu sheegi doona wuxuu ku walmaamuumu maamuumkii yanwi waa niyoonayaa aradda inuu ka radiyey calى اimaami imaamkii bil biاlulaa midda u horeysa ee maamuumku asalaamu alaykum leeyahay in kaana hadduu yahay maamuumku can yasaarihi imaamka bidixiisa imaamka bidixiisa aad joogtaa oad ku tukanaysa dhanka bidixda safka bidxaa jirtaa adiga markaa imaamku salaadii uu salaamo nafsaday adiga salaamtaadi asalaamu calaykum taad leedahay hore ee midigta aad u jeesarayso imaamka oo midig kaa jira yaa tiisi u radisay ila adiga ka jire asagana midig buu kaa jiraa marka asalaamu calaykum imaamka tiisi yaa u jawaabtay u kaleeh wabithaaniyati midda labaadna wabithaaniyati bithaaniyati buu ku radini in kaana hadduu yahay maamuumku can yamiinihi imaamka midigtiisa haddiise imaamka aad midig ka jirto midda hore asalaamu calaykum aad leedahay midigta ah dadka kale u niyooni laakiin midda labaad buu imaamka bidix kaa jiraaye imaamkaad u niyoonaysaa haasu hadda dhinacu kaa wado hadduu labada dhinac midna uuna gadaal ka saanta ka waran gadaal baaba ka fadhidaaba waa kan wayatakhayaru waa khiyaar qaadani in kaana khalfahu hadduu gadaal ka fadhiyo imaam gadaashiisa ku toosan tahay ama midda hore u niyo ama midda labaad u niyo khiyaar baad leedahay saas kule saddex xaalu ka dhigay sooma ya haddaad bidx ka fadhido tad u niyoon midda u horeysa haddaad aad ka fadhido midi ka fadhidana midda labaadba bid u niyoonaysa haddaad gadaal ka fadhidana khiyaar saas kulehy wayundabu waxaa la suneeyaa anlaa yaquuma almasbuuqu qofkii masbuuq ahaa qof salaada laga baxaayo salaam noqsanayo ku masbuuqahoo inuu istaaga la rabo oo wixii dhaafay soo la imaanayaa jira kaa goormuu kici wayundabu waxaa la sunneeyaa buu ku yidhi allaa yaquuma almasbuuqu kii lagala hormaray salaada ee wixii lagala hormaray inuu soo dhammaystirta rabo inuuna kicin ilaa bacda tasliimatay imaamihi imaamkiisa labadii salaama naqsiba markuu la imaada mooyeene fiirso assalaamu calaykum ta horo dhammaanin waa la taagan yahi imtixaanka dadkaysta ya markaasaa tan labaad markuu marayana oo lasoo rukuuxay tan labaad markuu maraayana rukuucdaaba lasoo forsaday wayundab waxaa la suneeyaa anlaa yaquuma inuu istaaga masbuuq masbuuqi ilaa bacda tasliimatay imaamihi imaamkiisa labadii salaam naqs markuu ka baxo kadib yaa wixii ku dhimanaa asoo la imaanaysa si fadhin markaas fain qaama almasbuuqu masbuuqii hadduu kaco bacda tasliimati aluulaa midii hore ee salaada lagaga baxayey ee rukniga aheed gadaasheed hadii markuu salaamo naqsada imaamkiiba uu mamuumkii iska kaco masbuuqii jaaza way banaantay lakin afdal ma aha aw qablahaa buuba kacayba asalaamtu yii asagoo dhamaanay u sii istaagay batala salaatuhu salaadiisa waa burtay in lam yanwi hadduuna niyoonin almufaaraqata imamka inuu ka goostaba niyat mufaaraqati imam haddun la imaanin imaamkii on assalaamu calaykum ta horaba aan la imaana haddii u iska sii kaco badala salaatuhu maxaana meel u ku xidhanya lama yaqaano imaamkiina kama goosanin kumana xidhna marka salaad khaladu ku jira laakiin hadduu niyoodo yidhaahdo imaamka waama ka goostay u yidhaahdo salaad keligii uu tukanaya noqotay markaas dhib male in lam yanwil mufaaraqa asagana jamaacadii ajarkeed baa ka tegey walow makatha lmasbuuqu masbuuqii hadduu ku nagaado bacda salaami imaamihi ah, imaamkiisa markuu salaamo naqsaday kadib ayuu nagaaday oo iska sii wataa duco iyo waxbu iska sii akrisanaya jaaza way banaan tahay goormuu sii fadhin karaase in kaana mawdica tashahudin ataxyaad asaga uule meeshiisi hadday ku hagaagtay mawdic tashaud atixiyaad uu leeyahay mathalan waxaad kusoo hagaagtay atixiyaadka u dambeeya imaamka iyo atixiyaadkiisi koowaad bas hagaagay iyo atixiyaadkiisi koowaad bas hagaagay marka atxiyaadkiisi koowaad bu asaga or wataa a ah, kiisii bu wataa in kaana mawdicu tashahudin laakin yukrahu waa la nacaa inuu si fadhiya waa la naca maa atixiyaadka atixiyaadka koowaad waaba yar yahayba waa gaaban yahay inuu sii fadhiya maaha wailaa wailaa xagay ku noqonaysaa makathal masbuuq baa iska fadhiyey meeshaasna meel atixiyada ugu toosan salaadiisi caadigeed meel atixiyada ugu toosan ma aha waa iska sii fadhiyaa salaadda imaamka waa ka baxay badalad waa burti inta camada hadduu uqasta salaaddi waa ka burti walikayri lmasbuuqi masbuuq keyrkii u imow kii imaamka la socday ee la xidha ee yaa loo jeedahay walikayri lmasbuuqi masbuuqa keyrkiis kii laga hormaray keyrkii la qabsay imaamka bacda salaami limaami waxaa u sugnaaday bacda salaami limaami imaamka markuu salaamad naqsada kadib idaalat ljuluusi liducaa inuu fadhigiisa iska dheeraysto liducaa'i duca darteed uma kadib deena yusalimu salaamo naqsado mataa shaa mar alla markuu doono hasa dhamaystira hawshiisii imaamkiiba haddaad marka la xidhatay isaga uu ka baxay dhamaysta ducadaada lakin idaa salama fasalim waa soo rtaqi naqsado imaamka haduu salaamo naqsado wax dheer wax badana kasii dambayn fasalim walow iktasara hadduu ku gaabsado alimaam imaamkii calaa tasliimatin imaamkii wuxuu ku gaabsaday labadii salaamo naqsad hal ku gaabsaday hal mar bu asalaamu calaykum iska yiri ma ku raacaysaa salama alma'muumu thintain maamunku labo ayuu salaama naqsanaya meesha kuma waafaqayo se labanma tintayn fadligaa iyo thawaabka iyo ajirkaas ayuu waay soo mutaabaca lasma laheen oo imaamka hala mutaabace laskuma ogeen mutaabaca dhamaatay imaamka salaada waa ka baxaybe ah, mutaabacada ka dhamaatay midda u horreysay assalaamu calaykumtu hore u yidhi ee mutaabacada ku dhamaatay wa waxaa la suneeyaa dikrullahi tacaala ilaahay dikrigiisa salaada laga bax soo maa salaadii waa laga baxay marka laga baxo maxaa ku xiga dikri wayundaba waxaa la suneeya dikrullahi tacala ilahi la xuso waducaai duco siran si hoose loo duceysto caqiibo salaati salaada ciribteeda caqiibta hadda waxaa ka wadaa waa salaada laga baxay eh, caqiibu salaad iyo dubru salawaad iyo labadaba waa lagu fasira salaada lagu jiro aakhirkeeda iyo me salaada laga baxay caqiibo salaati a ah. marka waa la siraysanayaa laakiin haddii loola jeedo haddii loola jeedo imaamkii oo kale mathalan uu rabo inuu dadki baro adkaarta uu baro uu rabo adkaarta uu rabo inuu baro dhibaata ma leh subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allahu allahu akbar inuu yidhahdo kor u qaado dhib ma leh astakfir llah astakfir llah kor bu u qaaday dadkiiba rabo inuu baro astafirulada ku hayo qoylkiiba lagu karlayahy marka dhib male taa ayada wasallaa cala nabiyi nabigu ku salinaya sala allahu aleyh waalih wasalam wa alihi awalahu awalahu waakhirahu sallaa cala nabiy buu ku salini xaggee awalahu awalu ducaayi ducada markuu bilaabayo iyo wa aakhir aakhira ducaai ducada aakhirkeeda awalka iyo aakhirka hadaad ka ducaysata ducadaada waa la aqbalaya saasay dheheen culamadu ayib wayaltafitu limaamu imaamkii wuxuu fiirinaya yaltafitu limaam imaamkii waa soo jeedsanaya waa loo jeeda markii meeshii uu ka baxo salaadii o istakfirullah saddex jeer dhaho uu soo jeedsan yaltafitu limaam lidikri liajli dikri inuu dikrigii dhamaystir dikrigii dambe inuu la imaado iyo wa ducadii daraaddeed ayuu dadka soo qaabili fa yajcalu wuxuu yeelaya see usoo qaabili waa kan yajcalu wuxuu yeelayaa yamiinahu midigtiisi iltifaatka waa kan ilayhim xaggooda iyo dhanka midigta gacanta midigteed xaggoodu qaabilin wayasaaru bidixiisana ila qibla xagga qibladu qaabilinaya saas u fadhiisan marka taas waa kayfiyada waa jirtaa cagsigeeda waa banaanta inaad xagga kan ujeediso inaad wejiga soo jeediso xaggana waa banaanta inta banaanta cabdillahi bin mascuud diinkiisa waa ki jiray shaydaanka qeyb salaadiina haka siinina inuu qofka u maleeyo un midig basa inay tahay taasaa kamida bu ku dhihi jiray wayasaar ila qibla wayufaariqu limaamu imaamku wuu ka tegaya wa faaruqi musallaahu meeshuu ku tukanay caqiiba faraaqihi markuu salaadiisa iyo dikrigiisa uu boga kadib meeshuu ku fadhi fadhiya waa ka kacaya in lam yakun hadduusan jirin hama meeshaa dambe nisaawun haween haddayna jirin hadday haween ku daba tukanayaan ragga oo gadaal ay joogaan haweenkaasaa loo kaadin oo imaamka ma kacayan mamuumiintan imaamkay ku xidhan yihiin ilaa gabdhihii ay baxaan o fogaadaan wayamkuthu waa nagaanayaa almamuumu mamuumkii isaga waa fadhin xataa yaquuma alimaamu ilaa imaamkii uu ka kaco intuu imaamka fadhiyo oo dikrigii u wado oo adkaartii salaada aan weli la dhamaynin adigana iska dhamaystiro waxbaa kicine waman araada qofkii doona naflan sunuu doonay bacda fardihi faradkiisa markuu tukaday kadib uu dabca inuu sunnaysto sunnadii bacdiyada iyadoo kale salaadda ka dambeysay nudiba waxaa loo sunneeyaa alfaslu inuu kala saaro faradkii hore uu tukanayo sunnadii bikalaamin hadal inuu ku kala saaro adkaar iyo hadal uu hadlay iyo waxaa inuu ku kala saaro oo salaadi uu saa oga baxay faradkiiba isla meeshiba inuu ka istaagaa la diidan yahay saan loogu malaynin inuu labadii salaadood isku dhex daray ay dadka salaada aqooni ugu malaynin bikalaamin hadal oo mase wuxuu ku kala faslini biintiqaali inuu ka guuro meeshaba meeshuu ka kacay meel kale ku tukaday wa huwa intiqaalka afdalu ka fadli badan alfaslu bilkalaami iyo alfaslu bilintiqaali waxaa fadli badan buu kulehay alfaslu bilintiqaal leannu intiqaalka waxaa kusi kusii jira inaad ziyaasato amaakin lcibaada meelihii cibaadada halkaa kuibaadysid halkaana kucibaadaysatay hadha way ku maqraati kacayaan meelihii cibaadada ku maqraati kaci wahuwa afdal wa fii beyti inuu guriga laba aado guriga ku tukado sunada yaa afdalu kasii fadli badan intiqaalka kale fain kaana fi subxi hadday salaad subax tahay wixii la tukanayay fasunatu sunada waxaa weeye an yaqnuta inuu qunuudo fii ictidaali rakcati thaaniya ragcadda labaad markuu rukuucdeeda ka kaco oo ictidaalkii uu istaago samic allahu liman xamid u akriyo inuu qunuud la imaano salaada subax ayaa sunaa buu kuleeyahay shaaficiyada waa saasay qabaan hadiis bayna deliishanayaan masaladana waa la isku haya agga xadiid ahaan adilada iyo nusuusta ah, inuu nabiga una daa'imin baa owla yaa xoog badan sala allahu aleyh ali wasalam fayaqul wuxuu leeya allahuma hadinii waa ka ducadi allahuma hadinii fi man hadayta xasan ibnu cali buu baray allahuma hadinii lakin witrka u ahay markuu baray witr bayd salaada witrka xataa qaarkood waa daciifinaya xadidka xasan allahuma hadinii ilaahu hanuuni fi man hadayta maa man hadayta fi man hadayta maca man hadayt dadkaad hanuunisay aada hanuunka iyo khayrka la dabcad ilahu macooda hanuuni igu dar ambiyada iyo shuhadadii iyo saalixiintii wacaafini ilaahay o aafo dhammaanteed iyo balaayo dhamaanteed iga caafi fii man caafayta maca man caafayta dadkaad caafisay ilaalisay od halisay macooda i badbaadi ilaahu gargaar iyo naasir e, ii noqo ii gargaar oo weli ii noqo ii gargaar fii man tawalayta maca man tawalayta dadkaad u gargaartay macooda wabaarik lii ilaahu khayrkayga badi fima adayta fima acdayta fima waxaad bixisay oo siisay ilahu noo barakee waqiini ilah uga badbaadi shara maa qadayt wixii aad xukuntay shartiisa ilah uga badbaadi fa inaka taqdii adaa xukuma shar iyo khayrba waad xukuntaa walaa yuqdaa caleyka adigas laguma xukumi karo inahu wainahu shaaniya laa yadulu ma duloobo man baan duloobin waa leyta adiga alla ad u gargaartay qofkaad weli ka dhigatay eed u gargaartay ka asagaa ma duloobo kii aad adiga aad dulaysay un baa iyo ahana ad ku riday kaa cizi ma helaayo walaa yacuzu man cadayta soo socota yada naam waman yuhin lah fama lahu mukrim wey naam waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim ah, qofku ilaahay ihaaneeyo oo dulli ku rido qof karaameyn kara ma karaama helayo wainahu laa yadilu ma dulooba man waalayta qofkaad adiga alla aad weli ka dhigto amaad naasir ka dhigto amaad awliyadaada ku darto tabaaragta khayrkaadaa badsi rabbanaa rabbigaanow watacaalayta waa sarraysi walow zaada hadduu ku daro walaa yacizu oo walaa yadul baa kasoo horjeedo walaa yacizu cizi iyo sharaf ma helo man caadayta qofkaad la collaytantana cizi ma helo dulli baa ku dhacay fa xasanu way fiican tahay buu lehay intaas ku daro kuwo kalena waa jiraan fa in kaana imaaman hadduu imaam yahay oo ducada uu akrinaayo dad ay ku daba tukanayaan aamin leeyihiin ataa wuxuu la imaan bilafdi ljamci buu la imaan allahuma hadinaa ayuu leyahy allahuma hadinaa fi man hadayt wcaafina fi man caafay jamc buu la imaan keligii hadduu hayse allahuma hadinii fi man hadayta buu leyahy nam bilafdi ljamci maxaa yeele dadkan aamiin bay leeyihiin in aamiinna lagu dhaho oo aamiintii lagugu taageero ducadina keligaa ad yeelato khayaano ayaa lagu fasiray qof nin imaama oo ma jiro ducada kala khaas noqonayo ma ilaa khaanahum ba soo hortay ilaa khaanahum waa khayaamay tana lagu fasiraa amaa da ducada istiftaaxi ahe eh, allahuma baacid beynii wa khadaayaaya iyo kuwa dhataxiyaadki iyo kuwaas iyaga lafdiga siduu kusoo aroray baad kuwadaysaa nabiga aleyh isalaatu wasalaam siduu kuso aror kuwaday laakiin middan oo kale maadaama oo midaasi wuxuu jaanes u haystaa qofki inuu ducada asagaba akhristo laakiin middan qofki allahuma hadina ma dhihi karo aamiin buu taagan yahay ku dar marka ducada aamintaa wada heshaane allahuma hadina ayuu leeyahy bilafdi ljamci buu ku akristay allahuma hadina ilaa aakhirihi laga gaaro ka dhameeyo walaa tatacayanu hadihi alkalimaat kalimaatkan allahuma hadina fi man hadayta wacaafina fi man caafayta iyo ma aha ku cayn ah mutacayin aho waajib ah maaha ama keligood un iska rabo lafdigaasi walaa tatacayanu ma caynowda hadihi lkalimaati kelimooyinkan keligood iskama rabee waxaa loo jeeda ducaysan weeyaan fayaxsulu waxaa xasili oo uu heli qofka ducadii la rabay bikulli ducaain duco kasta uu ka helayaa qunuudkii duco kasta uu ku ducaysto meeshii qunuud way noqon wa biaayatin aayad xataa fiiha ducaaun duca ay ku dhex jirto ka aakhiri lbaqara suurat albaqara aakhirkeedii aamana rasuul la yukalif llahu nafsan qunuudkii meeshaas u gashadayba waa ansaxaysaa bu ku leeyahy walaakin hadihi اlkalimaatu kalimaatkan allahuma hadina fi man hadaytada yaa afdalu fadli badan litacliimihi salى اllahu alيه wasalam lxasan bn cali u baray nabiga si gaara u baray uma yusali calى الnabiy nabiga alayh salam uu ku salinaya markuu uh, uh, qunuudka bogo wayundabu waxaa la suneeya rafcu yadayh gacmihiisa inuu kor u taago markuu duceysanayo duuna masxi wajhihi isagoo wejigiisa masixin aw sadri xabadkiisi oo gacanti iyo wejigii iyo gacntaa u mariyo oo isku masaxo taasaa marka waxba mashruuc maaha xadiiska kuso arortayna waa daciif dhammaanteed marka eh, waxba ma masaxayo wayajharu waa la jahrayaa xasanulbasri baa raximah llah laga soo arooriyaa inuu saa yeeri jiray wayajharu bihi اlimaamu imaamku wuu la jahrayaa ducada ah, fayuaminu mamuumu mamuumkana waa aaminsanaya allahuma hadina marku dhaho imaamkan aamin buu leey yasmacuhu liducaai ducadii ayuu maqashiin nacam wayushaariku fi hanaa yushaariku fi hanaa'i wain lam yasmachu qanat mm-hmm yushaariku waa la wadaagaya mamuumka waa laga hadlaya imaamkii wixii ducaana aamin dheh wixii hana ahna aamin hadda ma dheheysid waa hana e eh, la dheh ah, ah, tabaarata rabbana watacala kule tabarata rabbana watacala laa yadulu man walayt walaa yadul walaa yacuzu man cadayt waxaso dhan waa hana ilahi la duca maaha marka ihdin allahuma ahdina fima caafina o dhan aamin badihi wayushaarik wuxuu la wadaag la akrin fii hanahi hanihina hoos laakiin wain lam yasmacu hadduunan maqlayninba qunuudka ma maqlaba qanadta waa iska qunuudi isagana ma mumkin allahuma hadina buu dhihi ama allahuma hadinii wاlmunfaridu qofkii keligii ahaa yusiru bihi waa siraysanayaa qunuudkii keligaa baa tahay waa iska qunuudaysay hoos u akriso wain nazla bilmuslimiin qunuudkaas waa qunuudkii salaada subax ee shaaficiyadu ay deliishadeen ay qabeen waa sunay leeyihiin muakada qofka ka tagana waxaa laga rabaa sujuudu sahwi wain nazla bilmuslimiin haddii muslimiinta ay ku habsato ku dhacdo naazilaة aafa naazila balaayo ku degtay ayaa ku degtay abaaro cuduro colaad waxaasa ku dhacay qanatu waa qunuudaya fi jamiici salawaat salaadaha dhammaan salaad subax kaliya ma ahe salaado dhan waa qunuudayaan abaaro daran baa dhacay colaad baa dhacday laa qadar allah fitnan baa dhacday waxaa dhacday cuduro iyo wax la garan waaya dhacay a waxaasoo dhan hadday dhacdo waxaa qunuudkaas qunuutu naazila la dhahaa lakiin nabiga alay slam ricni iyo dhakwaan bil buu habaanayay sala allahu aleyh waaalih wasalam wallahu aclam bilahi tawfiq sala allahu wasalam ala nabiyina maxamed